bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamed wcala aalih wasaxbih ajmaciin wabacd waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum ullah macrifat اlasmaa'i walkuna waalansaabi walalqaabi walmawaali hada maxaluhu mabxahuhu barashada la baranaya asmaada iyo kunyooyinka kunyadoo wixii ab iyo um lagu bilaabo ama ibni iyo ibnatin iyo waxa la midkaa ah, barashada la baranayo kunyada iyo walansaabi ansaabta iyo nisbada iyo walalqaabi alqaabta la baranayo laqabka iyo naanaysta iyo walmawaalii mawaalida la baranayo haada maxaluhaa mahalkeedii iyo mawdiceedii waa halka wuxuu sheekhu yihi raximah ullah wa mima tamusu alxaajatu ilayhi waxaa ka mid ah maa shayga tamusu ay taabanayso alxaajatu baahidu ilayhi xaggiisa waxaa ka mid ah macrifatu asmaa'i dawi lkuna kuwa u saaxiibka kunyada magacyahooda in la barto min aruwaati xaalay ka mid yihiin kuwaasi ruwaadda xadiidka soo warinaya wa macrifatu kuna dawi lasmaa waxaa kaloo ka mid a ah waxyaalaha baahidu ay taabanayso yacni loo baahan yahay laga maarmaanka macrifatu kuna dawi lasmaa'i asmaada kuwa u saaxiibka ah in la barto kunyooyinkooda oo minhum ruwaadda ka mid ah lianna araawi raawigu qad yudkaru bismihi taaratan mar waxaa laga yaabaa in lagu sheego magaciisa wa bikunyatihi taaratan marna lagu sheego kunyadiisa taaratan ukhraa mar kale oo fayadunnuhu uu u man laa macrifata lahu qofkaaan aqoon u lahayn bidaalika arrinkaas in marna kunyadii lagu sheegay marna magacii lagu sheegay waxaa laga yaabaa inuu u maleeyo shakhsayn laba qof inay yihiin walxaal huwa qofkuna waaxidun uu yahay qof keligiis yani culimmadu waxay tilmaamayaan raximahumullah waxyaalaha lagama maarmaanka ah oo in la barto loo baahan yahay waxaa ka mid ah in la barto ragga kunyada ku caanbaxay magacooda in la barto ninbaa ku caanbaxay kunyo inaad magaciisa barato kadalika kuwa magacyahoodii ku caanbaxayna in la barto kunyadooda sababtaas sababta ay muhiim ku tahayna waxaa weeyaan raawigii mar waxaa lagu sheegaya magaciisi marna waxaa lagu sheegayaa kunyadiisi haddii marka aadan baran fulaan ibnu fulaan in kunyadiisu ay yani kadaa ay tahay haddaadan baranin waxaa laga yaaba marka kunyadu lagu sheego inaad cid kala moodo adoo kunyadii u yaqaana haddii magacii lagu sheegan inaad cid kala moodo marka inaad laba qof inay yihiin aad moodid ayaa markaasi in loo maleeyo sidaa loogu malaynin ayay markaa muhiim u tahay in la barto wa huwa anwaacun noocyo weeyaan waaxid man ishtahara bismihi mid ku caanbaxay magaciisa duuna kunyatihi yani markaa kunyadii markaasi aan ku caanbixin aw cagsa daalika kaa cagsigiisa oo ishtahara bikunyatihi duuna ismihi naxw alxa ibnu cubaydillaah cabdiramaan ibn cawf wاlxasan ibnu cali fakunyatu kuli waaxidin yani mid kasta kunyadiisu oo minhum ragga ka mid a ah, abu muxamed weeye laakiin waxay ku caanbaxeen magacooda kunyada abu muxameda kumaysan caanbixin wanaxwi abi idriis alkhawlaani waxaa la mida midka ku caanbaxay kunyadiisa cagsi daalika yani ki hor wuxuu tusaaleeyey man ishtahara bismihi duuna kunyatihi aw cagsi daalika marka wuxuu noo tusaalaynayaa mid ku caanbaxay kunyadiisa magaciisa aan ku caanbixin wanaxwi abi idriisna alkhawlaani oo kale weeye ismuhu caa'idullaahi ibnu cabdillaah yani magaciisu waa caa'idullaah laakiin wuxuu ku caanbaxay abu idriis alkhawlaani marka sidaa loo sheego le abu idriis alkhawlaani cidda markaasi cilmiga xadiidka aqoonta u leh way garanaysaa waa macruuf wa abi isxaaq asabiici waxaa la mid ah ragga ku caanbaxay kunyadooda abi isxaaq asabiici ismuhu camar camar bn cabdilaahi magaciisu waa camar bn cabdilaahi lakiin wuxuu caan ku yahay abu isxaaq asabiici buu caan ku yahay abu idriisna alkhawlaani ayuu caan ku yahay kunyadaasi iyadoo markaa magaciisu caa'idullahi uu yahay kaas marka wuxuu noqonayaa mid ku caanbaxay magaciisa ama kunyadiisa ku caanbaxay labo man ismuhu kunyatuh mid magaciisu uu yahay kunyadiisa yani kunyadii iyo magacu waa shay waaxid naxw abi bilaal alashcari can harii oo ka warinaya harii wa abi xasiin bifatxi alxaa almuhmala xaadaan dhibcda lahayn oo markaa la fatxiyo alxasiin abialxasiin la yidhaahdo ama abi xasiin oo ka warinaya can abi xaatim alraazi qaala wuxuu yidhi kullu waaxidin kullun mid kastoo minhumaa ka mida abi bilaal iyo abi xasiin ismii kunyatii magacaygu waa kunyadayda bimacnaa magacayga iyo kunyadaydu waa isku mid ayib abi bilaal alashcari oo ka warina ani can shariik magaciisu iyo kunyadiisu waa sidaas weeyaan abi xasiin waxaa inoo qoran abi xasiin inuu ka warinayo can abi xaatim laakiin waa cagsi waa cagsi sida ku sugan yani markaasi ikhtisaar culum xadiidka abu xasiin ibnu yaxya ibnu sulaymaan alraazi shaykhu abi xaatim abi xaatim marka ardaygii ah halka waxaa inoo qoran inuu abi xasiin ka warinayo abi xaatim oo shaykhu abi xaatim u yahay laakiin waa cagsi oo yani abi xasiin waa sheekhii weeye abu xaatimna waa ardaygii abi xaatimna waa ardaygii marka sidaasay ugu sugan tahay abu xasiin ibnu yaxya ibnu sulaymaan alraazi shaykhu abi xaatim waayrihi abi xaatim buu sheekh u yahay ayib marka abi xasiin iyo abi bilaal mid kastaba wuxuu yidhi magacaygu iyo kunyadaydu waa isku mid abu bilaal ashcari ayaa la yidhaahdaa magaciisa kunyadiisa labaduba magacu wuxuu u yaallaa kunyo oo kale laakiin magaciisii waa abi bilaal abi xasiin kunyuu u egyahay laakiin waa magaciisi can abi xaatim araazi yani rawaa canhu abu abu xaatim araazi baa ka wariyey wey isagu wax ka wariyey abi xasiin maaha qaala kullu waaxidin wuxuu yidhi mid kastooo minhumaa ka mida ah labadooda abu bilaal iyo abu xasiin ismii kunyatii ismigayga iyo kunyadaydu an waa isku mid weeyaan oo magacaygu waa kunyadayda wey saddex man ikhtilifa fi ismihi mid laisku khilaafay magaciisa naxw abi hurayrata radi allahu canhu ikhtulifa fi ismihi waa laisku khilaafay magaciisa wasmi abihi aabbihi magaciisa calaa naxwi min alaaiina qowlan soddon qowl qadarkeed yani in la mid ah ayaa laisugu khilaafay in qowlan ashharuha waxaa ugu caansan magacyahaasi cabdiraxmaan ibnu sakhar kaasaa ugu caansan marka alaaثiina qowlan baa lasugu khilaafay afar man ikhtulifa fii kunyatihi mid laisku khilaafay kunyadiisa naxw usaama ibnu zayd faqiila waxaa la yidhi kunyatu abu khaarija abu khaarija la yidhaahdaa aw abu muxamed aw abu cabdillaahi aqwaalun ay fiihi aqwaal aqwaal baa ku sugan marka kunyadiisii ayaa lsu khilaafay magaciisi waa la garanaya usama ibnu zayd waa la garanaya waa macruuf waa ibnu xibi rasuuli illaahi sal alla alay wasalam kan shanaad waxaa weeye man kaurat kunaahu mid ay badatay kunyadiisu dhowr kunyuu leh naxw ibnu jurayj oo kale lahu kunyataani laba kunyuu leeyahay abu khaalid waa abulweliid ibnu jurayjna magaciisu waa cabdilmalik ibnu cabdilcasiiz ibnu jurayj jurayjku waa awowgiis weeyaan abdmli ibn abdilcaiz ibnu jurayj marka kunyadiisu abu khaalidna waa la yidhaahdaa abu alwaliidna waa la yidhaahdaa magaciisuna waa cabdimalik ibn abdilcaiz ibnu jurayj man waafaqat kunyatuhu miday waafaqday kunyadiisu isma abiihi magaca aabihi bay waafaqday kunyadiisa iyo magaca aabihi baa isku mid ah aw caksu daalika cagsigiisa cagsu daalika ka cagsigiisa wuxuu noqonayaa yani magaciisa kunyatuhu man waafaqat kunyatuhu isma abiihi marka waxay noqonaysaa magaciisa wuxuu waafaqayaa marka kunyada abihi naxw abi muslim alaqar ibnu muslim kunyadiisu waa abi muslim aabbihiisna muslim baa la marka waxaa isku ah, kunyadiisa iyo magaca abihi almadani araawi can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayru ka wa abi isxaaq aaalaqaani ibnu isxaaq kunyadiisu abi isxaaq aabihin waa ibnu isxaaq wanaxwu isxaaq ibnu abi isxaaq waxaa isku mida magaciisa iyo kunyada aabbihii magaciisa iyo kunyada aabbihii ayaa isku mida marka asaga magaciisu waa isxaaq aabbihii kunyadiisuna waa abu isxaaq weeye marka meesha uu leeyahay aw caksu daalik kaa cagsigiisa oo raawiga kunyadiisa iyo raawiga magaciisa iyo kunyada aabbihi inay iswaafaqaan isxaaq ibn abi isxaaq asabiici asaabic man waafaqa ismu abiihi isma shaykhihi mid magaca aabbihii iyo waxaa iswaafaqay iyo magaca sheekhiisa naxw arabiic ibnu anas oo ka warinaya can anas radia allaahu canhu fa abuuhu bakriyun aabbihi waa bakri waa min bani bakr wa shaykhuhu anas ibnu malik khaadim nabiyi sal allahu aleh wasalam marka waxaa iswaafaqsan magaca aabbihii oo anas ah iyo magaca sheekhiisa oo anas ibnu maalik ah ayaa iswaafaqsan arabiic ibnu anas can abi anas arabiic ibnu anas can anas ibnu maalik aaamin eh, waxaa weeye man waafaqa ismu raawiya canhu man waafaqa mid waafaqa ismu raawiya canhu midka ka warinaya magaciisa ayaa wuxuu waafaqay isma shaykhihi magaca shaykhiisa man waafaqa yani miduu waafaqay ismu raawiya canhu midka isaga ka warinaya ayaa wuxuu waafaqay isma shaykhihi bimacnaa nin baa waxaa is waafaqaya ardaygiisa iyo shaykhiisa isku magaca noqonaya isugoo u dhexeeya ardayga asaga ka horrey wax ka warinaya iyo cidduu mil alimaam albuhaari yarwi canhu waxaa ka wariya muslim saaxib asaxiix baa ka wariya muslim ibn xajaaj alqushayri annaysaabuuri ayaa wax ka wariya saaxib asaxiix yarwi canhu waxaa ka warinaya muslimun saaxib asaxiix baa ka warinaya warawa albukhaariy bukhaarina wuu wariya can muslim ibn ibraahim alfarahidi alsdi bukhaarina wuxuu ka warinayaa sheekha imaam buhaari ardaygiisii ah ninka ka dambeeyo sheekhiisana waa muslim faqad yadunnu wuxuu u malaynaya man laa yacrifu dalika qofkan arrinkaa aqoon idaa samica markuu maqlo xadaanaa muslim can ilbukhaariyi can muslim markuu maqlo wuxuu malaynaya ana hada isnaadun kani inuu yahay sanad maqluubun la dabagediyey ayuu u malaynayaa aw fiihi takraaru ama inuu ku sugan yahay soo noqnoqod oo muslimlaba goor la soo celiyey muslimka ardayga ahaa ayaa haddana sheekh laga dhigay marka takraar baa ku sugan ama qalbi baa ku suganoo ardaygii muslim ahaa ayaa sheekh laga dhigay marka meeshay ahayd muslimun can ilbukhaari baa waxaa laga dhigay bukhaariyo can muslim markuu arko bukhaariyo ka warinaya muslim ka warinaya ayaa wuxuu moodayaa muslimkan inuu yahay ardaygii marka qalbi baa ku dhacay buu isleeyahayo yani marka asalku wuxuu ahaa eh, can ilbukhaari can ilmuslim can ilbukhaari bukhaari ama muslimu can bukhaari buu ahaa markuu arko bukhaariyun can muslim markuu arko ayaa wuxuu isleeyahay cagsi baa lagu sameeyey qalbi baa lagu sameeyey ama maya muslimkii baa dhowr goor soo celceliyey ayib idaa samica faqad yadunnu wuxuu malaynayaa man laa yacrifu dalika qofkan arrinka aqoon idaa samica markuu maqlo xadaanaa musliman can albukhaari can muslim ana hada kani isnaadun inuu yahay maqluubun la qalbiyey la dabagadiyey aw fiihi takraarun marka qalbiga wuxuu ka imaanaya oo loo malaynayaa in markii la arko bukhaari oo muslim ka warinaya in la yidhahdo cagsi weeyaano asalku wuxuu ahaa muslimun can albukhaari buu ahaa idan qalbi baa dhacay oo bukhaariyun can muslim baa la yidhi dhankaasuu qalbigu noqonaya ow fiihi takraaru ama takraar baa ku sugan oo la yidhahdo muslimkii ardayga ahaa ayaa la soo celceliyoo sheekh laga dhigay walaysa kadalika arrinkuna sidaa maahan oo muslimka ardayga ah iyo kan sheekha labay kale yihiin sagaal man itafaqa ismuhu mid iswaafaqay magaciisu iyo wasmu shaykhihi magaca shaykhiisa iyo wa shaykhi shaykhihi shaykha naxw cimraan can cimraan can cimraan waa ardaygii iyo sheikhii labaad baa markaasi isku magaca faalawl kan hore cimraan alqasiir weeye waaani abu raja alcutaaridi cimraan ibnu milxaan baa la yidhaahdaa waxaan ku soo marnay inuu ka mid ahaa yani markaasi almukhadramuun buu ka mid ahaa waaliu ibnu xusayn waa cimraan ibnu xusayn asaxaabi almacruuf jiray saaxib albawaasiir xanuunkaas bawaasiirta ayaa ku dhacay marka yani xadiidkii ah salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan yani xadiidkaasi cidduu nabigu la khitaabay sal lla alay slam saxaabigaas xanuunkaasaa ku dhacay marka cimraan ibn xusein weeyaan marka saddex nin baa kala warinaya cimraan alqasiir can cimraan ibn milxaan can cimraan ibn xusein kan tobnaad waxa weye man ittafaqa ismuhu mid ay iswaafaqday magaciisa wasmu abihi magaca aabbihi iyo wasmu jadihi magaca awowgii naxw alxasan ibnu xasan ibnu xasan ibnu caliy ibni abi aalib radi allahu canhu waa saddex xasanoo kale warinaya weyaan saddex xasan oo kale warinaya marka inankii iyo aabbihii iyo awowgii baa iswaafaqay ayib waxaa kaloo la mida ah muxamed ibnu muxamed ibnu muxamed way dhacdaa man waafaqat kunyatuhu miday waafaqda kunyadiisu kunyata zawjatihi xaaskiisa kunyadeeda isagio xaaskiisa isku kunya ah naxw abi ayuub wa ummi ayuub asaxaabiyeyni waa ninkii nebigu ku degey sal la alay slam ku degey markuu magaalada madiine tegey gurigiisuu ku degey abi ayuub alansaari magaciisa waa khaalid ibnu zayd baa la yihahda zayd marka abi ayuub gabadhiisna waxaa loo yaqaanaa um ayuub waxaa la mida ah umu dardaa iyo labaduba waa isku kunyo weyaan wakadalika alamru kadalika arrinku waa saas min almuhimi waxaa ka mid a ah arrimaha muhiimka macrifat asmaai in la barto magacyaha almujarada laga dhartiray can alkuna kunyooyinka waxyaalaha muhimka waxaa ka mid a ah inaad barato magacyaha kunya aysan la socon walkuna waxaa kaloo ka mid a ah muhiimka inaad barato kunyada almujarada laga dhartiray can alasmaai magacyo kunyo keliya oon magac la socon wa macrifat mufrada min alasmaai waxaa kaloo muhimka ka mid inaad barato almufrada midda la keli yeelay iyo kunyooyinka iyo naanaysyaha keligood ah yani cid kale aan lagu aqoon isagaa fasiro wuxuu sheekhu yidhi wahiy alatii midda weeye lam yusama biha aan lagu magacaabin ila waaxidun hal qof mooyaane bimacnaa kunyo aan qofka lala wadaagayn oo cid kale aan lagu arag magac cid kale aan lagu arag laqab asaga mooy cid kale aan lagu arag waxaa loo yaqaana marka alasmaa almufrada alalqaab almufrada yani markaas alkuna almufrada almufrada waxaa loo leeyahay lam yusharik fiihi hayruhu cid kaloo la wadaagtay oo kunyadan ama laqabkan ama magacan leh ma ay jirto marka arrimahaas inaad ogaatona waa muhim fa min alasmaa ilmufrad waxaa ka mid ah asmaada keligood ah oo qofna aan markaa yani aan lala wadaagin ninkaas waxaa weeye ajmad ibnu cujayaan axmed baa inoo qora lakin waa khaa waa ajmad weeye magac mufrada ma ahan dad badan baa loo bixiya axmed ayib nabi maxamed sal ly slam magacyihiisa axmed baa ka mid marka waa ajmad weeyaan biljiim waa magac mufrada weeye ibnu ujayaan waa aabihii ibnu ujayaan ka labaad weeye magaca ka a ah asmaada mufradada ah wa sandar bifatxi siin sandar mawla zimbaac aljudaami wuxuu mawlo u ahaa waxaa xoreeyey ninka la yidhaha zimbaac aljudaami kuwaas marka waa tusaalayaal ka mida ah alasmaa almufrada wa min alkuna almufrada waxaa ka mida ah kunyooyinka la ifraadiyey waxaa ka mid ah abulcusharaa baa ka mid ah ismuhu magaciisu usaamatu weeyaan usaama waa qowl aqwaasha ka mid ah shan qowl ayuu soo naqlinayaa alxaafid ibn xajar taqriibu tahdiibka shan magac waqiila kada waqiila kada marka kanaa ka mida ah marka usaama ka mida ah. afar kalena markaasi way jiraan oo markaa lagu magacaabay abulcushara marka ninkaas umbaa loo yaqaanaa waxaa ka mida ah kunyooyinka mufradka wa abulcubaydayn bitaniyati xaalu markaasi ku dheehan yahay taniyo iyo watasiiri bitaniyati watasiiri xaalu ku dheehnaaday taniyo musananimo iyo markaasi yarayn taiir cubaydayn sida zaydayn oo kale taniyada waxaa laga eegayaa marka la sheegay waxaa la yidhahdaa yani markaas yani musanuhu yadaas yada nuunka yada xaraf ka horeeya waa inuu maftuux yahay almaftuuxi maa qablaha almaksuuri maa bacdaha marka yada masanahu iyo markaasi jaamac mudakar saalem markay nasbaha iyo jarka ay joogaan labaduba ya baa lagu jara oo lagu nasbiyaa laakiin faariqa udhexeeya waxaa weeyaan masanihi waxaa la odhanayaa ya'dii almaftuuxi maa qablaha almaksuuri maa bacdaha zaydayni muxamadayni khaalidayni jamcina waxaa la odhanayaa ya'dii almaksuuri maa qablaha almaftuuxi maa bacdaha muxamadiina almaksuuri maa qablaha almaftuuxi maa bacdaha saasuu marka sheekhu leeyahay bitaniyati xaaluu ku dhehnaadayoo yada xaraf ka horeeya waa la fatxinaya cubaydayn baa la odhanaya watahiiri uayl ubayd yani markaasi ayaa cabdi baa cubayd lagu taskiirinaya marka waa fucayl marka marka waxaa lasugu keenay altaniyatu wataskiiru ismuhu magaciisu mucaawiya ibnu sabra ayaa la yidhaahdaa mucaawiya ibnu sabra ayaa la yidhahdaa marka abu cubaydayn kunyadaas ayuu caan ku yahay isagaana gaar u leh min aaabi ibn mauud wahuwa isaguna min aصxaabi ibn mascuud radi alahu canhu waa ardaydii ibn mascuud weeyaan ardaydii ibn mascuud ayuu ka mid yahay wa min alalqaabi lmufrada waxaa ka mid a naanaysyaha mufradka oo aan lala wadaagayno cidda lagu magacaabay safiinatu safiina ka mid a safiinihii mawla rasuuli illaahi sal alla alay slam mawlihii nebi maxamed aha calayhi salatu salaam kuu xoreeyey ahaa ismuhu cumayr magaciis cumayr baa le waa taskhiiru cumar aw mihraan aw saalix wa qiila hayru dalik kuwa waxaan hayna waa lagu sheegay ayib oo safiir waxaa lagu magacaabay leeyihiin yani markii nin xoog badan buu ahaa marka safarka lagu jiro dadku markay daalaan oo alaabta ay sidii yani ay qaadi waayaan bay isaga dhiibaan marka sidaasoo kaas waa doon yani wax kaas yani loo cabdisalaam ibnu saciid alkhayrawaani waa sheekha iskale almudawana kitaabka almudawana la yidhaahdo oo macruufka ka ah fiqiga maalikiga sheekha iskale weeyaan suxnuun buu markaasi ayaa la suxnuun magaciisu waa cabdisalaam ibnu saciid alkhayrawaani marka suxnuunna waa laqabkiisa weeyaan asalka suxnuunku waa shimbir ayaa la yidhaahdaa shimbir baa la ohan jiray wamilu asmaai walkuna fi lcinaaya waxaa la mid ah wamilu asmaai asmaada waxaa la mida ah iyo walkunaa kunyooyinka waxaa la mida fi lcinaayati biha yani markaa dadaalka lagu dadaalayo xagga dadaalka lagu dadaalayo waxaa la mida macrifatu lalqaabi in la barto naanaysyaha iyo walansaabi nisbada ciddan qofkani meesha loo nisbaynay in la barto yani inaad barato qofkan magaciisa inaad barato kunyadiisa arrimahaas waa arrimo muhiima waxaa la mida marka inaad barato laqabyada iyo naanaysyaha iyo nisbada cid markaa wax loo nisbaynayo meel loo nisbaynayo ama makaan ama wax kale wlaqabu laqabku qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa bilafdi ismi ismiga lafdigiisii bimacnaa qofkii laqabkiisi iyo magaciisu waa isku mid naxwu safiina khaadim nabiyi sal allahu alay wasalam nabiga adeegihiisi ah aan u khidmayn jiray marka safiina waana laqab waana magac safiina wlaqabu qad yakuunu bilafdi ismi waqad yakuunu bilafdi اlkunya waxaa laga yaabaa laqabku iyo naanaystu inay noqoto inay ku timaaddo yani markaa kunyadii naxwu abi turaab laqabu ali bni abi aalib radi allahu canhu waa laqabkii iyo naanaystii uu lahaa caliy bni abi aalib radi allahu canhu oo maalin maalmaha ka mida yani intuu yar carooday ayuu markaa masaajidka iska tegey masaajidku marka seexday nabigaa marka u yimid sal ala slam masaajidka hurda markaasa wuxuu ku yidhi qobiya abaa turaab masaajidka yani wuxuu iska ahaa car ciid ahaa marka caradii iyo ciiddii baa markaa jirkiis taabatay markaasa wuxuu ku yidhi nebigu sal alla slam qumya eh, aba turaab marka waana laqab eh, laqabkiina wuxuu ku yimi calaa suurati alkunya lianna ab iyo um iyo ibnun iyo ibnatun waxaa lagu yaqaanaa in kunyada lagu keeno ayaa lagu yaqaanaa marka waa laqabkii oo calaa suurati alkunya ku yimid waqad yakuunu noqdaa la arkaa yani markaas laqabkii bilafdi kunya kunyada lafdigeeda uu ku yimaado naxw abi turaab laqabu caliy bna abi aalib radi allahu canhu waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa laqabku nisbatahu in loo nisbaynayo raawigii ilaa caahatin xanuun ku dhacay baa loo nisbaynaya aw sinaacatin yani markaasi farsamo in loo nisbaynaya la arkaa aw xirfatin shaqo in loo nisbaynayo naxw alacraj acrajku waa laangarihii weeye marka waa caaho weeye waa marad waalkhayaad khayaadkuna waa kii dharka tolayey weeye dawaarlihi wey wlbazaar bazaarkuna waa midka geedka kataanka la yidhaahdo mirihiisa saliidda laga sameeye ka iibiye weeyaan bazaar wاnisbatu taacu nisbadu taqacu way dhacaysaa taaratan mar ila alqabiilati qabiilo ayaa marka wax loo nisbaynayaa wa hum qabiiladuna banuu abin waaxid waa kuwa markaasi aabo keliya leh bimacnaa hal meel bay ku wada dhammaanayaan marka laleeya waa qabiil qabiil fulaan marka laleeyahay ama alqabiil alfulaaniya marka laleeyahay yani kulluhum yandarijuuna min abin waaxid hal aabbay ka imaanayaan dhammaantood oo hal nin bay ku wada abtirsanayaan ayb wnisbatu taqacu way dhacaysaa taaratan mar waxay u dhacaysaa ila alqabiilati qabiilo ayaa qofka loo nisbaynaya wa hum qabiiladuna banuu abin waaxid waa yani markaa kuwo isku aabbo waaxid ah hal aabbay yani wada leeyihiin oo ka dhexeeya naxw alqurashi quraysh marka waa laqab nin uu leeyahay laqab nin uu leeyahay weeyaan ayb wadawsi daws oo kale weeye waa qabiiladii abu hurayra addawsi waa qabiila min qabaa'il yaman weeyaan wa taaratan marna taqacu way dhacaysaa ila alwaani waddan bay u dhacaysaa oo qofka waddan baa loo nisbaynaya wa huwa waddankuna maxalu iqaamati alinsaani waa insaanku degan yahay oo min magaalo ah aw daycatin isagaa fasira daacadii wahiy almasracatu waa beer beer baa loo nisbaynaya aw sikatin sakad ah wuu fasiray wahiy almaxallatu waa makaanka weeye waa meesha qofka u dego wey maal waa makaanka weeye naxw albaqdaadi kii baqdaad loo nisbeeyey wاdayci kii beerta loo nisbeeyey wاlqaiici yani markaasi waa meel ka mid ah badaad wey wlqaiici wadaar alquni waqaiica asagaa inoo fasiraya qaiic mi kii loo nisbeeyey iyo daarulquni kii loo nisbeeyey waqaiicatu daqiiq wadaaralquni maxilataani baqdaad qaiic iyo daaralqun waa laba makaan oo ku sugan magaalada baqdaad weeyaan marka qaiica daqiiq yani waa meel magaceed weeyaan daarulqunina meel magaceed weeye labadaba baqdaad bay ku yaalaan marka dhammaantood waxaa loo nisbaynayaa imaa makaan baa loo nisbaynayaa wa imaa beer baa loo nisbaynaya wahaakada marka eh, culimadu waxay yidhahen raximahum ullah eh, wa taaratan mar taqacu way dhacaysaa nisbadii ila lwatani wadan baa qofka loo nisbaynaya wa huwa wadankuna maxalu iqaamati linsaani insaanku meeshuu degan yahay weeye min baldatin magaalo ah aw daycatin wahiya daycaduna almasracatu masraca wey beerti weeye aw sikatin baa loo nisbaynayaa seko wahiya sikaduna almaxilatu waa meesha qofku udegay makaanka u degaya weeyaan naxw albaqdaadiyu waa magaalo baqdaad waa caasimata ciraaq waa la garanayaa wadayciyu kii dayca loo nisbeeyey beerta loo nisbeeyey walqaiiciyu kii qaiic loo nisbeeyey wadaarlquni kii daaruqutni loo nisbeeyey daaruqutnina waa sheekhii macruufka ayaa loo nisbaynaya cali ibni cumar abulxasan wa qaiicatu daqiiq wa daaruqutn labadaasi maxillataani waa laba meel oo bibaqdaada baqdaad ku sugan daarusalaamna waa la yidhaahdaa baqdaad waqad takuunu inay noqotaa la arkaa annisbatu nisbadu ilaa hayr alabi aabbaha meelaan ahayn in qofka loo nisbeeyo aabbihii cidaan ahayn naxw almiqdaad ibn aswad nusba waxaa loo nisbeeyey ila aswad ibn cabdiyaquud baa loo nisbeeyey azuhri kaana wuxuu ahaa almiqdaad fii xijrihi ninkaa dhabtiisa mid ku sugan bimacnaa isagaa soo koriyey fatabanaahu inan buu ka dhigtay marka tabani yani qofku ilmo usan dhalin inuu yidhahdo anaa dhalay wainama huwa miqdaad waxaa weeye wainama huwa isagu waxaa weeyaan almiqdaad ibnu camar ibnu saclaba alkindi marka ninka loo nisbaynayo oo la almiqdaad ibnu aswad aswadkaas waxa alaswad ibnu cabdiyaquud hooyadiisuu qabay hooyadiis ayuu qabay ayib marka rabiib buu u ahaa rabiib ayuu u ahaa isagaa soo korsaday inan buuna ka dhigtay waana wax carabtu ay yaqaaneen xilligii hore tabanniga marka dambe waa la diiday oo sharciga ayaa reebay maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walaakin rasuul اllahi wakhaatima اnabiyiin zayd ibnu xaarita waxaa la ohan jiray zayd ibnu moxamed baa la ohan jiray maadaama eh, nebigu sal lla slam uu xoreeyey zayd ibnu moxamed baa la oran jiray alla marka wuxuu noo sheegay maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum yani raggiina mid ka mid ah nabi maxamed sal ala slm aabba oo ma ahan udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah mawdic kale alla wuxuu noogu sheegay aabbayaashood ogu yeera oo zayd ibnu xaaria iyo fulaan ibnu fulaan ogu yeera marka tabanigii waa la diiday sharcigu waa diiday marka ninkaas sidaasa marka loogu nisbeeyey oo loo yiri almiqdaad ibn lswad wailaa isagu waxa w miqdaad ibnu camar ibnu aclama ibnu aclama alkindi waana axad saxaaba ayuu ka mid yahay waqad takuunu inay dhacdaa la arkaa nisbatu nisbadii ilaa hayralabi aabbihii cidaan ahayn aabbihii qofka cidaan ahayn in loo nisbeeyo naxwu almiqdaad ibnu aswad nusiba waxaa loo nisbeeyey ila aswad ibnu cabdiyaquu azuhri kaana wuxuu ahaa miqdaad fii xijrihi mid ku sugan dhabtiisa bimacnaa asagaa soo korsaday baa loo jeedaa fatabanaahu inanbu markaa ka dhigtay wainamaa huwa almiqdaad ibnu camar weeyaan ibnu aclama alkindi waqad takuun nisbatu nisbadu inay noqotaa suurtagal ila ummi in qofkii loo nisbeeyo hooyadiis naxwu bilaal ibnu xamaama wa abuuhu rabax baa la bilaal ibnu rabax weeye marka aabbihii loo nisbaynayo laakiin marka la yidhaahdo ibnu xamaama xamaama waa hooyadiis weeye wa ismaaciil ibnu culaya ismaaciil ibnu culaya ismaaciilka ina culaya ahaa culayadu waa hooyadiis wa abuuhu aabbihiina ibraahim ibnu miqsam weeye alsadi walaaan yani way xoreeyeen yani asadi marka loo nisbaynayo waa walaa yani laysa huwa asadiyan isagoo asadi maahan laakiin walaa ahaan baa bani asb loogu nisbaynaya marka isagoo culaya waa ka xanaaqi jiray qaar waxay soo naqliyeen yani markaas inuu habaari jiray lidaalika imaamu shaafici raximah allahu tacaala markuu wax ka warinayo wuxuu odhan jiray ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam aladii yuqaalu ibnu culaya yuqaalu wuxuu iska ilaalinaya hadalkii ama habaarkii buu iska ilaalinaya dadku ay yidhaahdaan anuma odhan hadda dadka ay yidhaahdaa ibnu culaya sawaadix ma waana meelaha laga soo reebayay ka mid tahay qofku hadduu wax dhibsanayo haddii la tacriif looga jeedo in qofkii lagu aqoonsado waa lagu sheegi karaa yani haddii la yidhaahdo ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam inaan la garan baa laah yani dad badan waxaa suurtagal inaysan garan laakiin marka la yidhahdo ismaaciil ibnu culaya yani cid kastoo cilmiga xadiidka calaaqa la leh way garanaysaa in loo jeedo yani ninkaa weyne muxadidka ah ayb waqad takuunu nisbatu nisbadu inay noqotaa suurtagala ilaa hayri maa yatabaadar mid soo degdegaya hayrkii ila dihni maskaxda soo degdegaya waqad takuunu nisbatu nisbadu inay noqotaa suurtagala ilaa hayri maa shay hayrkiisa yatabaadaru usoo degdega ila dihni maskaxda bimacnaa marka la sheego qofkani oo waxaan lagu sheego waxbaa markiiba nsmoodsiinaya halkan looba nisbaynaya meel kala loo wadaa naxw khaalid alxadaa khaalidkii kaboolaha ahaa bimacnaa kabaha ka shaqayn jiray kabaha toli jiray taasaa loo fahmaya asaguna kabaha ma toli jirin kaana wuxuu ahaa yujaalisu mid la fariista alxadaa'iin niman kabaha tola marka markii la khaalid alxadaa mutabaadirka maskaxda usoo degdegaya waxaa weeye annahu kaana saaxib alxidaa inuu kabaha toli jiray oo shaqada uu qaban jiray ayaa mutabaadir ah laakiin yani arrinka mutabaadirka maskaxda usoo degdegaya looma nisbaynaya waxaa loo nisbaynaya inuu nimankaasi uu saaxiib la ahaa oo la sheekaysan jiray taasaa logu nisbaynaya waqad takuun nisbatu nisbadu inay noqota la arkaa ilaa hayri maa shay hayrkii yatabaadaru usoo degdegaya ila dihni maskaxda naxwu khaalid alxadaa kaana wuxuu ahaa khaalid yujaalis mid la fariista alxadaa'iin niman kabahatula waqad taqacu ansaabu nisbadu inay dhacdaa la arkaa alqaaban xaalay tahay oo nisbadii iyo laqabkii ayaa markaa isku mid noqonaya naxwu khaalid ibnu makhlad alqaطawaani alkuufi luqa bidalika arrinkaasaa laqab looga dhigay qaطwaani nisbatan nisbe loo nisbaynayo loo tiirinayo ilaa qaطwaan qaطwaan baa loo nisbaynaya wa huwa qaطwaankuna waxaa weye tawiilurijlayni ninka lugisu ay yihiin almutaqaarib alkhawi tallaabadan isku dhoweeya waa nin luguhu ay dhadheer yihiin waxaa lagu yaqaanaa qofku hadduu yahay tawiil horjiray inay tallaabadu dheertahay soo maha marka ninkani wuxuu kulansaday bayna amrayn kownuhu tawiila rijlayn wa kownuhu mutaqaarib alkhawi tallaabadiisuna waa isku dhowda marka khawaankaas waana laqab waana nisbo ayib wa min almuhim aydan waxyaalaha muhimka waxaa ka mid ah macrifatu asbaabi alalqaabi in la barto laqabkani sababta uu ku baxay walansaabi nisbadani sababtay ku baxday waxyaalaha muhimkay ka mid tahay id qad takuunu axyaanan waxaa laga yaabaa marmar inay noqoto calaa khilaafi aahiri daahirka si khilaafsan naxw mucaawiya ibnu cabdilkariim addaal waa ninkaasoo kale dalla wuxuu ku lumay fii ariiqi maka yani waddada ama jidka maka mukarama ayuu ku wa cabdulaahi ibn muxamed aaciif lidacfin fii jismihi waxaa daciif loogu sheegay yani wuxuu ahaa daciif aljismi nin caatu ahaa labadaa nin iyo ragga la marka lagu sheego yani nisbadaas marka lagu sheego waxaa la moodayaa yani wax kala laga fahmay addaal marka la yihahdo waxaa la moodayaa nin lunsan oo dariiq qaldan ku socda inuu yahay arrinkuna sidaa maaha nin wanaagsan buu ahaa laakiin addaal waxaa loogu bixiyey waxaa loo jeedaa nin yani dalaal ku sugan maahane waxaa loo jeeda wuu lumay ayib qofka lumayna yani dalaalka ha noqdo xagga diinta addaal waa la odhan karaa waxaa kaloo la oran karaa hadduu yahay lumitaanku mid markaa xisi ah oo qofkii markaa inuu waddadii caadiga ahayd oo la yaqaano inuu gara maro addaal baa la odhanaya marka laakiin eh, eh, midda mutabaadirka waxay noqonaysaa in la moodo inuu yahay nin xaqii gara maray arrinkuna sidaa maaha ninkan cabdulahi ibn muxamed aaciif marka la yihado la moodayaa inuu yahay daciif ulxadii nin daciif ahoo waxba aan laga warin karin haddaad aragto an muamed can eh, cabdulaahi ibn muxamed aaciif adoon raggi kale aqoon waxaas kan waa daciif iska dhaaf xadiikiisa faraha ka qaata hadda waxa laga yaba xadiikiisa inuu buhariga ku sugan yahayba waxaas odhanaysaa warrinka daciifka ah oo bukhaari wax ka warinay maxay tahay arrinkuna sidaa maaha dacfigani waa dacfun fii jismihi saas weeyaan min almuhimi waxaa ka mid ah waxyaalaha muhimka aydan macrifatu asbaabi alalqaabi inaad ogaato asbaabta laqabkani uu ku baxay walansaabay nisbadan ay ku baxday id qad takuunu axyaanan waxaa laga yaabaa yani oo suurtagala laqabkana ama nisbadana inay tahay axyaanan marmarka qaarkood calaa khilaafi daahiri daahirkaas si khilaafsan oo sida daahirka si aan ahayn baa marka loo jeedaa naxw mucaawiya ibn cabdilkariim addaal dalla wuu lumay fii ariiqi maka almukarama wa cabdulahi ibn muxamed adaciif lidacfin fii jismi ayaa loogu magacaabay yani markaa daciif loo yidhi qaala alxaafid cabdilqani ibnu saciid alsdi wuxuu yidhi rajulaani jaliilaani lazimahumaa laqabaani qabixaan rajulaani waa laba nin labada hadda la soo sheega waa laba nin jaliilaani oo waaweyn lazimahumaa waxaa labadaa nin laazimay laqabaani laba naanays qabiixaani oo waa laba ninoo waaweyn labaduba adaal iyo markaasi aaciif waa laba laqabo xunxun laakiin labada sheekh waa laba ninoo waaweyn weeyaan waxaa la mid ah yani markaasi asaaciqa la mid ah fulaan ibnu fulaan asaaciqa saaciqadu waa masiibada weeye hebelkii masiibada ahaa sawaadix maaha marka liquwati xifdihi ayaa sidaa loo yidhi ee inuu masiibo yahay maaha oo dhibaato badan yahay wahaa kada wanaxwuhu kaa waxaa la mid ah alxasan ibnu yaziid alqawi liquwatihi cala alcibaada waa ninka la yidhaahdo alxasan ibnu yaziid alqawi liquwatihi cala alcibaada waxaa qawi loo yidhi cibaadada ayuu markaasi awood u lahaa oo nin cibaado badan buu ahaa laakiin marka la eego xagga xadiidka waa daciif marka alqawiyi markaad maqasho waxaad moodaysaa qawiyu alxifdi wa qawiyu alxadiid lakiin arrinku sidaa maaha waa qawiyun fi alcibaada waa nin cibaado badan weeyaan waxa laga yaba qofku asagoo cibaadadiisu ay badan tahay marka la eego xagga xadiidka inuu noqdo daciif asagoo xadiidka qawi ku ah waxaa laga yaabaa inuu xagga cibaadada daciif ku noqdo marka hadda quwadan loo nisbaynayo waa xagga cibaadada ama xagga xadiidka waa daciif wa abi mascuud cuqba ibnu caamir wa abi mascuud cuqba ibnu caamir albadri bader baa loo nisbeeyey lam yashhad badaran bader kama qaybgelin wa inamaa sakanahu wuu degay bader fanusiba ilayhi waa loo nisbeeyey cala asaxi qowlka sixada badan waa qowlka jumhuurta weeye in markaasi bader uusan ka qaybgelin laakiin uu degay bader oo saa loogu nisbeeyey laakiin qowlka yani waxa weyaan raajixa imaamu bukhaari iyo muslimba ay ku tageen waxa weeyaan in uu yahay inuu ka qayb galay ahar baabaa lagu soo wariyey xadii wa kaana miman shahida badran wuxuu ka mid ahaa kuwii bader ka qayb galay ayuu ka mid ahaa marka qowlkaa dambe ayaa markaasi ay dooranayaan imam buhaari iyo imaam muslim raximahmullah mima yatailu bima taqadam waxaa ka mida ah mima yatasilu waxyaalaha la xiriirsamaya oo la xiriira waxaa ka mida ah mima taqadam wuxuu soo hormaray waxyaalihii ina soo maray oo inoo soo hormaray waxyaalaha xiriirka laleh waxaa ka mid ah macrifat lmawaali in la barto mawaalida kuwa la xoreeyey oo min alculamaai culamada ah waruwaati kuwa xadiiska soo wariye ah waxaa kaloo ka mida ah waxyaalaha muhiimka waa macrifat likhwati in la barto walaalaha walakhawaati ikhwada wiilasha walaalaha ah walakhawaat iyo gabdhaha walaalaha ah oo minhum ka mid mida ah min alculamaai waruwaat culimmada iyo markaa ruwaadda ah anwaacu lwalaa walaha noocyadiisa alwalaau waluhu calaa alaaati anwaacin saddex nooco weeye saddex nooc ayuu u qaybsamayaa kow walaa lcataaqati walo loo yaqaano walaa lcataaqa wahiya iyaduna waa walo markaasi xorayn qofkani qofkan waa xoreeyey marka walow ku leeyahay walowna muxuu yahay waa cilaaqo ka dhexaysa weeyaan kan wax xoreeyey iyo kan la xoreeyey cilaaqadaasa waxaa loo yaqaanaa walaa taasaa la yidhahdaa ayib walaa lcataaqa wa iyaduna alakaru midda ugu badan weeyaan wa kaiiru min aruwaad in badanoo ruwaadda ka mida ah nusiba waxaa loo nisbeeyey ilaa qabiilati muctiqihi kii xoreeyey qabiilkiisa loo nisbeeyey naxw alleyth ibnu sacad almisri alfahmi mawlaa fahm waa sheekh macruufka ahaa wey muxadikii weynaa weeyaan alxaafid bn xajar raximah allahu tacala kitaab gaaru ka alifay tarjamadiisa oo u bixiyey alraxma alkhayfiya fi tarjama allayfiya marka imaam weyn ayuu ahaa marka waxaa loo nisbaynayaa fahm baa loo nisbaynaya waa qabiil qabaaisha carabta ka mid ah faubtu ilaa fahmin waqad yani yani markaas nin shaacira wuxuu leeyahay waxaan ku soo noqday reerkaygii reer fahm baan ku soo noqday fa ubtu ilaa fahmin wamaa kidtu aa'iban anoo ku sigto inaanan soo noqon baan u soo noqday buu marka fahm waa qabiila min qabaa'il carab marka lay ibnu sacd almisri alfahmi fahm waxaa loogu nisbaynayaa yani waxaa loogu nisbaynayaa walaa yani awowyaashii cid ka mida ayay xoreeyeen saasa marka loogu nisbeeyey taasi marka waxaa loo yaqaana walaa lcataaqa tan labaad waxaa weeye eh, walaaun bilislam baa la yidhahdaa maxaa loo jeedaa wa huwa an yuslima rajulu waa nin inuu islaamo calaa yadi rajulin aakhar nin kale gacantiis inuu ku islaamo oo fa yunsaba markaa loo nisbaya ilaa qabiilatihi qabiiladiisii yani ninkan wax soo islaamiyey qabiilkiisii ayaa loo nisbaynayaa ninkan soo islaamay lanna wuxuu ku leeyahay gallad buu ku leeyahay anqadahu allahu min annaar bisababih ayib naxw maxamed ibn ismaaciil albuhaari aljufi jufi baa loo nisbaynaya aslama wuu islaamay jadduhu almuiira maxamed ibn ismaaciil ibn muiira awowgiis weeye awowgiisaas almugiira wuu islaamay calaa yadi alyamaan ibnu akhnas aljucfi ninkaas gacantiisa ayuu ku soo islaamay fa nusiba ilayhi markaasaa loo nisbeeyey marka la leeyahay maxamed ibnu ismaaciil yani laysa min bani jucuf ka mid maaha laakiin awowgiis maadaama ay uu ku soo islaamay ninkaa gacantiisa ninka uu ku soo islaamayna qabiilkiisu u ah bani jucuf saasaa marka loogu nisbaynayaa marka waxaa loo yaqaanaa walaaun bilislaam baa la yidhaahdaa waana gallad weyn weeyaan qofka qof kale sabab oogu noqdo inuu markaa soo islaamo waa nicmo yani gallad aad u weyn buu qofkaasi lidalika nebigu calayhi salatu slam wuxuu noo sheegay yani qofka qof yani markaasi taas xoraynta ku saabsanayd yani qofki qof xoreeya xubnihiisi oo dhan markaa in laga xoraynayo maadaama qofkani uu xoreeyey islaamnimadiina ajar weyn baa helaya lan yahdiy allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam nebigu sal alla alay waslem markuu dirayey cali bna abi aalib ila alyaman wuxuu ku lahaa hal qof ilahay inuu ku soo hanuuniyo sababkaaga ayaa kaaga fiican geelakiisa cascas marka ajar weyn ayuu qofkii markaasi ka helaya waqiila waxaa la yidhi ina jaddahu cafwan saddex waxa weeye walaaun bilxilfi noocaas saxaad waxa weeyaan walaa bilxilfi waa wale yani sababkiis uu yahay eh, eh, eh, xilfi wax la yidhaahdo xilfiguna waxa weeyaan heshiis ama gaashaanbuursi weeyaan bilxilf bilkasri hiya min almuxaalafati baa laga keenay muxaalafo wahiya muxaalafaduna almucaaqadatu waa heshiis maxaa lagu heshiinaya cala ta'aasuri in laisxoojiyo wtanaasuri lasku heeliyo in la isku heeliyo ayib carabtu waxay odhan jireen wanansuru mawlaana wanaclamu annahu kama annaasi waxaan u gargaaraynaa oon garab istaagaynaa midka aan mawlaha nahay oo xaliifka aan nahay ayib waxaan ognahay dadka inuu la mid yahay oo muxuu kala mid yahay in lagu xadgudbayo asna uu xadgudbayo laba gooraba annagu waa garab istaagayna marka wanansuru mawlaana wanaclamu anahu kama naas marka mawluhu walaaan bilxilfi wuxuu noqonayaa inay dadkii heshiiyaan ay ku heshiiyaan aan markaa isxoojinno oo markaasi arrimaha inaga dhaxeeya aan ka midowno ayib min almuxaalafati baa laga keenay walaaun bilxilfi bilkasri xaadoo la kasriyo min almuxaalafati baa laga keenay waa isgaashaan buursi wahiya iyaduna almucaaqadatu waa heshiis waxaa lagu heshiinayaa cala ata'aasuli isxoojin watanaasuri iskaalmayn isku nusrayn iyo isku gargaarid naxw alimaam malik ibnu anas alasbuxi ataymi walaaan wala ayuu taymi ku yahay lianna nafarahu qabiilkiisii asbaxa wuxuu noqday mawaalin kuwa xilfi iyo heshiis la ah litaymi qurayshin taymkii reer quraysh ka mid ahaa bilxilfi ayay markaasi u noqdeen xilfi ayay markaa bani u noqdeen bimacnaa iskaashaanbuursi bay ku noqdeen bani taym nafarku waa qabiilka weeye ayib abaa khuraashata ama anta daa nafarin faina qawmiya lam takulhum اdabacu watuula shaacirku abaa khuraashata ama anta daa nafarin ay daa qabiilatin marka lana nafarahu ay lana qabiilatahu asbaxa waxay noqdeen mawaalin kuwa xaliif la ah litaymi qurayshin taymkii reer quraysh bilxilfi ayay markaasi iskaashaanbuursiga markaa taym ku noqdeen ayb saasaa marka loogu nisbeeyey wa qiila la yidhi ina jaddahu maali awowgii maali awowgii maalik maalik ibnu anas awowgiis maalik ibnu abi caamir kaana wuxuu ahaa nin shaqaalo ah ayuu ahaa lialxata ibni cubaydillaahi cabdillahi baa inoo qoran lakin waa wuxuu ahaa shaqaale lialxata ibni cubaydillaahi ataymi ala ibn cubaydilaahi ataymi ayaa wuxuu u ahaa yani shaqaale marka maadaama awowgii uu ninkaa shaqaalaha u ahaa saxaabigaasi sidaasaa marka loogu nisbeeyey bani taym haada alamru haada arrinku waa saase eh, haada walafdu mawla lafdiga mawle mushtarakun waxaa wadaagayo ka dhaxeeya bayna almawla alaclaa mawlaha sare wa huwa almuctiq waa midka wax horeeyey bilkasri almuctiq waa ism faacil min actaqa fahuwa muctiq kii wax horeeyey ayaa wadaagaya waalmuxaalafi iyo kii markaasi xilfiga lala galay bilfatxi muxaalaf waa ism mafcuul xaalafo ayuu ka yimid xaalafa yuxaalif huwa muxaalaf waa midkii xilfiga iyo heshiiska lala galay ayuu markaasi soo gudagelaya wamanna waa soo gudagelaya waa koobsanaya aslama uu ku islaamay calaa yadayhi gacmihiisa hayruhu hayrkiisa kuwaasaa wadaagaya iyo wa bayna almawla alsfal mawlaha hooseeya wa huwa asaguna alcatiiqu ay ilmactuuqu waa kii la xoreeyey wlmuxaalifu waa kii markaa cid kale xilfi iyo heshiis la galay bilkasri xaaluu ku dhehnaaday wlmuslimu kii islaamay calaa yaddi hayrihi bimacnaa mawle marka la kii ku saabsanaa xoraynta iyo kii ku saabsanaa in la soo islaamiyo qofkani iyo kii ku saabsanaa yani markaasi heshiis gaara ah inuu ka dhexeeyo marka mid kastaba laba qof buu ka dhexeeya kan wax xoreeyey yuu ka dhexeeya kii wax xoreeyey iyo kii la xoreeyey islaamiduna ayay ka dhexaysaa kii wax islaamiyey iyo kii la soo islaamiyey middan kale oo ah walaa bilxilfin ayay ka dhexaysaa kii galay heshiiska iyo kii lala galay sowaadix maaha marka kansarana ah, yani waxaa la odhan karaa eh, mawla waa la oo kansara muxuu yahay waa kan wax xoreeyey kan wax islaamiyey kan awoodda badanoo heshiiska lala galay mawlo waa la odhanaya kuwan hooseeyana waa la maxay yihiin waa la xoreeyey iyo kii la soo islaamiyey iyo kii heshiiska galay sowaadix maaha saddexduba eh, kuwa sare iyo kuwa hoose labaduba mawlo waa la odhanaya waxay yidhahdeen culimadu raximahumullah hada alamru hada arrinku waa saase wa lafdu lmowla lafdiga mowle mushtarakun wuxuu mushtarak ku yahay bimacnaa waxaa wadaagaya bayna almowla alaclaa mowlihii sare wahuwa almuctiq waa kii wax horeeyey bilkasri waalmuxaalaf kii heshiiska lala galay oo isagu marka awoodda badnaa bilfatx xaaluu ku dhehnaaday muxaalaf wamancid aslama islaamay calaa yadahi gacantiis waxaa ku soo islaamay hayruhu kaas iyo kuwaas iyo wuxuu ka dhexeeyaa wa bayna almowla alasfal iyo mawlihii hooseeyey wahuwa mawlaha asfalkuna waa alcatiiqu waa ficiil manaa mafcuul weeye qatiil manaa maqtuuloo kale wahuwa asagu alcatiiqu ay almactuuq waa kii la xoreeyey waa kii hooseeyey yani asagaa la xoreeyey wlmuxaalifu kii cid kale heshiis la galay xaalafa yuxaalif waa muxaalif waa ism faacil bilkasri xaaluu ku dhehnaaday wlmuslimu iyo kii soo islaamay calaa yaddi hayri ku soo islaamay kelmadda yani markaas mawlana macaani fara badan waxaa nadmiyey sheekh la yidhah maxamed ibnu aadam alwalawi wuxuu yhi wayuطlaqu almawla cala macaanin qarabtuha binadmi lilmacaani almaliku alcabdu wamuctiqun ataa bkasri taa'ihi wafatxun habata wالصaaxibu اlqariibu wabnu اlcami wاljaaru wاlnaziilu cinda اlqowmi wاlibnu wاlxaliifu wاlwaliyu wاlcamu wاlshariiku ya ukhayu wاlrabu wاlnaasiru wabnu اlأkhti wاlsihru wاlmuncimu kasran yaati wamuncamu calayhi fatxan habata wاtaabicu اlmuxibu khaatiman ataa fahiya waaxidu wacishruuna waqad saradaha alqaamuusu nicma اlmuctamad yani kow iyo labaatankan waxaa sheegay qaamuus ulmuxiidka lifayruuz aabadi ayaa sheegay marka kow iyo labaatan macno ayaa loo isticmaalaa marka waxaa ka mid ah labadan hadda meesha aan ku aragnay oo ah cidda wax xoraysay iyo marka ka la xoreeyey labaduba in lagu ilaaqi karo wa min fawaa'idi macrifati almawla wa min fawaa'idi macrifati almawaali mawaalida in la barto fawaaidooda waxaa ka mid a min aruwaati xaalay mawaalida ka mid yihin ruwaadda wa macrifati alikhwati waalakhawaat in la barto ikhwada inamada walaalaha ah ragga walaalaha ah iyo dumarka walaalaha in la barto waxaa ka mid a fawaa'ideyda minhum min aruwaa xaalay ka mid yihiin fawaaidda waxaa ka mid a almnu in laga nabadgalo min allabsi in wsalaamatu inaad ka nabad gasho min an yudanna in loo maleeyo almutacadidu kii tiroobay waaxidan mid aw yudanna in loo maleeyo hayrulakhi walaal midaan ahayn ahan walaal lilishtiraaki wadaag ay wadaagayaan darteed fi smi labi magaca aabbaha wadalika milu cabdilaahi ibni dinaar oo kale wey wa camar ibni dinaar kilaahumaa min abaqatin waaxida waa isku abaqo waa abaqatu taabiciin labadu waa taabiciin walaysa akhawayni walaalanana maaha marka in badan bay dhacaysaa inay laba nin ay wadaagaan yani markaa magaca magaca aabbaha ay wadaagaan weliba ishtibaah wuxuu aad u imaanaya markay isku martaba yihiin waxaa la moodaya maadaama ay isku tabaqan yihiin ama tabaqatu saxaaba ama tabaqatu taabiciin ama cid ka hoosaysa ayaa waxaa la moodayaa inay walaalo yihiin baa la moodaya arrinkuna sidaa maahan camar ibnu dinaar iyo cabdullahi ibnu dinaar yanii labaduba waa taabiciin laakiin walaalo maahan mid kastaba dinaar baa loo nisbeeyey ayaa markaa abba looga dhigay kitaabat اlxadiiثi wa carduhu wa ismaacuhu wاlrixlaةu fii طalabihi hada maxalo halkanna waxay kaga hadlayaan culimmadu raximahum اllah xadiikii oo la qoro wa carduhu cala almashaayikh in loo bandhigo culimmadii loo cardiyo annaga shalay soo aragnay cardiga in markaa samaaca laftiisa la yidhaahdo cardi la yidhaahdo waismaacuhu in la maqashiyo dadka dadka in loo sheego warixlatu fi alabihi in loo safro oo loo rixlaysto markaa dalabka la dalbayo intaasi haada maxaluhu wamabxauhu halkan lagaga hadlaya wahiya waxaa weeye an takuuna wahiya axaadiitu an takuuna waa inay tahay kitaabat an takuuna waa inay ahaataa bikhaطin waadixin khad cad jaliyin muuqda oo daahir ah waa in lagu qoraa ardaygu waa inuu xarakeeya almushkila midka mushkilka ah oo minhu ka mid ah xadiidka kiisa mushkilkaayoo ah ku dhehgelmaya kuwa kale alladii yadkhulu fii ashkaalihi midka gelaya kuwa lamidkaa ku dhehgelmaya waa inuu xarakeeya ayib muxaalif muxaalaf muctiq muctaq waa xarakaysaa laanna haddii xarakada laga daayo la fahmi maya muctaq baa mase waa muctiq wahaakada marka wayushkil waa inuu xarakeeya almushkila midka mushkilkaayoo minhu ka mid ah xadiidka wayanqua waa inuu dhibceeyaa naqad waa inuu sameeyaa dhibco yani markaasi xuruuftii wayaktuba waa inuu qoraa assaaqita wixii dhacayna cala alxaashiyati اlyumna dhinaca midig waa inuu ku qoraa dhinaca midig waa inuu ku qoraa meesha bannaanoo dhanka midiga waa inuu ku qoraa in amkana arrinka waa hadduu suurtoobay wayla ay ilaa yumkin hadduu suurtoobi waayo fa fi lyusraa dhanka bidix buu ku qorayaa xadiidka marka la qoray hadday wax ka dhacaan oo aad dib ka ogaato wixii dhacay waxaad samaynaysaa intaad markaasi dhinac ka mid ah kitaabkii ama buuggii yan wax ku qoraysay dhinaciisa midig dhankiisa midig ayaa lagu qorayaa haddii ay wax ka bannaan yihiin waxaan loo dooranayaa midigta nebigu sal alla slam kaana yucjibuhu attayamun haddii ay surtoobi weydana waxaad ku qoraysaa dhanka bidix baa lagu qorayaa wahiya an takuuna waa inay tahay kitaabada xadiidku bikhatin waadixin khad yani waadixa jaliyin markaa muuqda daahir ah wayushkil waa inuu xarakeeyo ardaygu almushkila yani midka mushkilkaa ah oo markaasi ku dhehgelmaya kuwo kale oo minhu xadiis ka mid ah wayanquta waa inuu dhibceeyaa oo wayaktuba uu qoraa asaaqida midka dhacay cala alxaashiyati xaashiyada waa inuu ku qoraa dhinaca alyumna ee markaa midig in amkana hadduu arrinkaas suurtoobaya wailaa haddii kale fa filyusra bidixduu ku qoraya samaacu alxadiii xadiidka maqalkiisa huwa samaaculxadiidku talaqiihi wa akhduhu in la qaato weeye cala almashaayikhi laga qaato mashaayikhda wa shartuhu qaadashada shardigeed waxaa weeye marka la qaadanayo waxaa la shardinaya iska qaada maaha an yakuuna aalibu ardaygu waa inuu yahay yaqidan mid soo jeeda waa inuu yahay qof baraarugsan waa inuu yahay waqta asamaaci yani waqtiga maqalka min lafdi shaykhi sheekha lafdigiisa waqtiga laga maqlayo qof soo jeeda waa aw ilqira'ata calayhi ama sheekha marka lagu dul akhrinayo waa inuu soo jeeda wa anlaa yatashaaqala waa inuusan ku mashquulin bimaa yukhilu wax dhimaya samaaciisa wax dhimaya ayib min kalaamin xaaluu yahay hadal aw qiraa'atin qiro kale waa inuusan ku mashquulin aw kitaabati shayin yani qoraal uu qorayo shay shaygaasoo hayr ilmasmuuci kii limaqliga hayrkiisa waa inuusan ku mashquulin yani samaac ulxadiis waxaa weeyaan qofku inuu ka qaato mashaayikhda shardigiisuna waxa weyaan qofku waa inuu soo jeedaa qof laakiin iska hurda marka uu sheekh wax sheegayo maba jooginba wujuuduhu ka cadami joogitaankiisu yacnii wuxuu ka dhigan yahay ka cadami asagoon joogin oo kale leanna qof markuu soo jeedo oo la socdo wax la sheegayo ayuu dabdin karaa lakiin hadduu iska seexdo muxuu dabdinayaa ayib liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wa huwa shahiid waa in la hela arrimahaas qofka wax dhegaysanaya yani waa inuu goobjoog yahay oo meeshii yimaad wax lagu sheegayey qalbigiisu waa inuu soo xaadiriyaa liman kaana lahu qalbun aw alqa samca waa inuu dhegaystaa waxa la sheegay marka arrimahaas hadduu qofka joogo laakiin uusan soo jeedin wax kale ku mashquulsan yahay lama socon karo waxa la sheegay ayib taasi marka waxa loo yaqaanaa samaacu alxadiid baa la yidhahdaa wa huwa talaqiihi in lala kulmo waakduhu in la qaato w can almashaayikh mashayikhda laga qaato wa sharuhu sharu alahdi can almashaayikh waxaa shar u ah ama samaac lxadii waxaa shar u ah an yakuuna aalibu ardaygu waa inuu yahay yaqidan mid baraarugsan qof maqan waa inuusan noqon waqta asamaaci yani waqtiga laga maqlayo min lafdi shaykhi sheykha lafdigiisa hadalkiisa laga maqlayo xadiidka waa inuu soo jeedaa aw ilqira'ata caleyhi waqtiga lagu akhrinayo wax dhimaya waan isku mahuul oo muxuu yahy waxa ku mashquulay min kalaamin ahaaday ora hadal inuu cid kala sheekaysanayo aw qiraa'atin inuu wax kale iska akhrisanayo ah, aw kitaabati shayin inuu qorayo shay shaygaasoo hayrilmasmuuci waxaa la maqlayo waxaan ahayn ah lanna qofka hal qalbi buu leeh maa jacalahu lirajulin min qalbayn cardu xadiidka yani markaasi bandhigiisa wa waxa weeye cardigu an yuqaabila aalibu aalibkii inuu qaabilsiiyo an yuqaabila aalibu maca shaykhi shaykha maciisa xadiidkii waa inuu muqaabalo ku sameeya ama an yuqaabila aalibu maca shaykhi waa inuu la qaabilsiiyaa wixii uu qortay shaykha maciisa sawaaun kaana waxaa siman sawaaun ay mustawin waxaa siman kaana maca shaykhi shaykha maciisa ha ahaado asluhu asalkii asaguna uu soo qortay sheikhu oo sheekhiis uu ka soo qortay am cawala am ha cuskada sheekhu calaa xifdihi xifdigiisa aw yuqaabila aalibu aalibku waa inuu la muqaabaleeya wixii uu qortay maca iqatin iqo waa inuu la muqaabaleeya iqadaasoo hayrihi asaga aan ahayn aw yuqaabila waa inuu la qaabilsiiya ardaygu binafsihi naftiisa calaa asli shaykhi asalkii sheekha aw farcin farac waa inuu qaabilsiiyaa faracaasoo muqaabalin calayhi la qaabilsiiyey alayhi ay calaa asli shaykh cardulxadiid waxaa weeyaan axaadiidtii aad qorotay inaadan ku kaaftoomin qoraalka ka qoratay sheekha waxaad samaynaysaa markaad qorato qoraalkii baad soo qaadaysaa kii aad ka qortay ayaad markaasi wixii aad qoratay baad sheekha oola tegaysaa sheekhay baad ka saxanaysaa marka sheekha marka uu ku saxayo waxaa isku mida ah inuu haysto kii uu kaaga yeeriyey ama inuu yahay mid xafidsan oo qaybsan ood ku dul arinaysaa markaasuu kuu saxayaa oo ku ohanaya kan isaa maaha kana saa maaha wahaa kada oo lagu saxayaa labadaa hadduu waayo sheekhii ma helin asalkiisii ama sheekhii oo xafidsan oo muusan bandhigin muxuu samaynayaa arday kale oo iqa ah oo laakiin ka saxday sheekha kiisii ayuu odhanaya haddaba ii ari kaaga ahri kiisii buu hayaa wixii ka qaldamo markaa saxanaya taa haduu waayo isagaa intuu soo qaato kii sheekh ah intuu soo qaato ama arday asaga la mid ah laakiin ka saxday sheekha kiisii ayuu markaa asagu isbarbar dhigayaa markaasuu ka saxanaya soowaadix intuba markaa cardiga waa la yidhaahdaa intuba cardulxadii waa la yidhaahdaa marka wixii aad qorotay waa inaad iska hubisa weeyaan lanna waxaa suurtagala inaad si qalada u dabdisay baa suurtagala wa huwa an yuqaabila aalibu wa an yuqaabila aalibu alkitaaba kitaabka uu qoray waa inuu qaabilsiiyaa maca shaykhashayka maciisa kitaabka sheikha uu hayey waa inuu la qaabilsiiyaa sawaaun ay mustawin waxaa siman kaana maca shaykhi sheikha maciisa ha ahaado asluhu asalkiisa am cawala ama ha cuskada sheekhu calaa xifdii xifdigiisa sheekhu dushuba ka hayaaba markaasuu ku dul akhrinaya aw yuqaabila waa inuu qaabilsiiyaa ardaygii kitaabka uu qortay ee kitaabahu maca iqatin hayrihi iqaan asaga ahayn ayuu odhanaya haddaba akhri kaa alhaysid aw yuqaabila waa inuu qaabilsiiye ardaygu wixii uu qortay binafsihi naftiisa ayib muxuu qaabilsiinayaa calaa asli shaykhi sheekha asalkiisa marka muqaabaladu waa sixid weeyaan an yuqaabila aalibu ay an yusaxixa aalib ayuu markaa macnuu noqonaya ardaygu waa inuu saxdaa wixii uu qortay maca shaykhi sheekha maciisa waa inuu saxaa sawaaun waxaa siman kaana ahaaya maca shaykhi asluhu asalkii uu ka yeerinaya xadiidka am ama ha cuskada sheekhu ahaya mid cuskanaya calaa xifdihi aw yuqaabila waa inuu saxdaa ardaygu xadiidkii uu qortay maca iqatin iqa waa inuu qorto yani saxdaa maciisa iqadaasoo hayrihi asaga aan aw yuqaabila waa inuu saxaa asagu ardaygu binafsihi naftiisa xagee buu ka saxanayaa calaa asli shaykhi sheekha asalka uu hayey aw farcin farac buu ka saxanayaa faracaasoo muqaabalin la qaabilsiiyey oo laga saxay calayhi calaa asli shaykhi laga saxay waad waxyaan u ayib ismaacu lxadiii xadiidka maqashiintiisa huwa ismaacu waxaa weeyaan altaxdiiu bihi in xadiidkii lagu warramo oo xadiidkii la sheego wa sharduhu waxaa shardi u ah taxdiidka an yakuuna shaykhu shaykhu waa inuu yahay yaqidan mid baraarugsan waqta alismaaci wakhtiga uu markaa wax maqashiinayo ardada u sheegayo waa inuu markaasi soo jeedaa hayra mashquulin waa inuu yahay midaan mashquul ahayn oo aan ku mashquulayn bimaa yukhilu wax dhimaya yani ismaaciisa iyo maqashiintiisa ardada uu maqashiinayo wax dhimaya waa inuu markaa usan ku mashquulin wa an yakuuna waa inuu yahay adaa'uhu gudashada uu gudanaya xadiidka min aslihi asalkiisa uu soo qortay asagu alladii asalkaasoo samica fiihi uu maqlay oo axaadiista uu ku soo maqlay aw min farcin farac waa inuu ka taxdiiaayo xadiidka ka sheega faracaasoo muqaabalin laga saxay calayhi cala asli fainahu waa inoo qoreen fain weeye fain tacadara hadday suurtoobi weydo falyajburhu ha ku kabo bilijaazati ijaaza ha ku kabo ayib halkanna waxay culimadu inoogu sheegayan wax loo yaqaano ismaacu alxadiid waa ardaygu xadiistii uu soo qaatay inuu dadka u sheego weeyaan harina waxaa ah heekaas xadiika dadka maqashiinaya awalan waa inuu yahay qof yaqiin ah qof baraarugsan waa inuu yahay watiga uu xadiika sheegaya haduuba iska hurdaba waa sheekhba maqan yahay muxuu marka wax maqashiin karaa ayib watiga xadiika uu sheegayo waa inuu soo jeedaa waa inuusan ku mashquulin ismaacaas uu wax maqashiinayo wax dhimaya xadiikaasi markuu sheegayo waa inuu ka sheegayaa asalkii uu ka soo qaatay sheekhiisa waa inuu xadiika sheegaya ayib ama farac laga saxay yani markaasi asalkii sheekha laga saxay intaa hadduu heli waayo oo xadiidkiibuu gudanaya asal ma hayo ayib ama farac asalkii laga saxay lama hayo marka muxuu samaynaya marka intaa haddii la waayo muxuu samaynaya falyujbirhu bilijaaza axaadiitan uu sheegayo ha ku kabo ijaaza ha ku kabo oo markuu ardayga u sheego ha yidhaahdo waan ku ijaaeeyey waan ku idmay inaad iga wariso taasuu ku xoojinaya maadaama xoogaa khalal uu ku jiro khalalku xagee ka yimid kitaab aan saxnayn buu ka sheegay asalkii ma hayo ama farac buu ka sheegaya aan saxnayn wuxuu ka odhanayaa ardaygii markuu u sheegayo ajastu an tarwiya canii yani markaasi wixii aan kuu sheegay inaad iga wariso ayaan kuu idmay oo kuu fasaxay marka ijaazu ku kabaya ku xoojinaya alrixlatu fi alab alxadiii halkan culimadu waxay kaga hadlayaan rixlada iyo safarka loo safrayo dalabka xadiidka la dalbayo in loo safro wa hiya rixladu waxaa weeye tarku lawtaani in waddankii laga tago weeye litaxsiili maa shay in la xasiliya looga tegaya laysa aan ku sugnayn cinda raawi raawi agtiisa oo min almutuuni mutuun iyo walasaaniidi asaaniid bacda an yastawciba shardi waxaa weeye bacda an yastawciba markuu koobo xadiia ahli xadiia ahli baladihi baladkiisa ahalkooda xadiikoodii markuu kooba wey waltakun ha ahaato cinaayatuhu dadaalkiisu bitakhiiri lmutuuni yani markaa inuu mutuunta badsado ha ahaato cinaayadisu mutuunta uu badsanayo akara mid ka badan min ihtimaamihi inuu ku dadaalayo bitakhiiri asaaniidi asaaniidda inuu badsado ayib rixladu waxaa weeyaan in xadiidkii loo safro weeye oo qofku markaasi uu ka tago beledkiisii oo beled kale uu aado saa muxuu samaynaya wuxuu saa u samaynaya wuxuu doonayaa inuu soo qaato axaadiid iyo asaaniid beledkan aan ku sugnayn shardigu laakiin waxaa weeye marka beledkaas uu joogay cilmigii yaalla markuu qaato markaa kadib buu safraya imaam shaafici waatuu lahaa tagarab can alawطaani fii طalab اlculaa wasaafir fafi lasfaari hamsu fawaa'idi sowaadix maaha yani qariib noqo buu leehay wadanka qariib ka noqo yani wasaafir oo safar taqarib can alawطaani waddanka qariib ka noqo fi alab alcula adoo markaasi culo iyo wax sarrayn adoo raadinaya wasaafir safar fa fi lasfaari hamsu fawaa'idi safarka waxaa laga hela fawaid baa laga helaya marka waxyaala laga helo waxaa ka mid a ah fawaa'iddii qofku inuu markaa cilmi soo xasiliyo oo markaasi mashquulka intuu ka dhex baxo inuu tafaruq u helo cilmigii oo mashaaqishii markaasi uu ka nabadgalo cilmiga ka hortaagnaa culimmaduna yani marka waxaa weeyaan aad bay u safri jireen daliil iyo markaasi adilo ayay leedahay waxaa ka mid a ah adilada loo dariishanay rixlada yani nebiyullaahi muusa calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam wuu rixlay sida wuu safray wuxuu u safray khadir inuu marka ka soo qaato cilmi ka soo qaato ayuu u safray saxaabadu way safreen cabdullahi bnu unays yani markaasi wuxuu ka safray min madiina ila misra yani saxaabi kale min madiina yani markaasi ilaa makaanin baciid meel loo socdo shahar kaamil bay markaasi u safri jireen ayagoo markaa doonaya xadiid waaxid ayagoo doonaya lidalika alimaam alkhaiib albaqhdaadi raximah llah wuxuu qoray alrixla fi alab alxadiid wuxuu kaga hadlayaa amilo iyo tusaalayaal raggii safray oo rixlaystay oo cilmiga doontay oo beled ka tego beled kala aaday ayuu markaa tusaalayaal soo qaadanaya alrila fi alab alxadiid buu kaga warramaya sheekhu haddaba wuxuu leeyahay culimadu waxay leeyihiin cinaayada dadaalkiisu waa inuu yahay inuu mutuun fara badan u helo ayib limaada lianna mutuuntii fawaaidda ku sugan oo mutunta laga helayo iyo asaaniidda fawaaidda laga helayo waxaa badan mutuunta lanna matniga waa lagu camalfalaya tarkiib iyo tarhiib iyo axkaam buu ka faaidaya laakiin sanadku waa rijaal yani mujarad ah fulaan can fulaan can fulaan maadaama xagga fawaaidda mutuuntu ay faa'iido badan tahay ihtimaamkiis waa inuu ku badiyaa inuu badsado mutuun fara badan inuu qaybo oo xifdiyo oo xagga asaaniidda iyo markay noqoto mutuunta xagga mutuunta waa inuu u bataa inuu markaasi in badan u qaato wahiya rixladu waxaa weye tarku lawtaani waddanko laga tago weye litaxsiili maa shay in la xasriyo laysa cinda raawi raawi agtiisa aan ku sugnayn oo min almutuuni mutuun axaadii ah iyo walasaniidi asaaniid ah bacda an yastawciba markuu koobay kadib xadiia ahli baladihi baladkiisa ahalkiisa xadiikoodii waltakun ha ahaato cinaayatuhu dadaalkiisu bitakfiiri mutuuni mutuunta marka uu ku dadaalayo uu badsanayo akara mid ka badan waltakun ha ahaato inuu badsadood dadaalka uu ku dadaalaya ha noqoto akara mid ka badan min ihtimaamihi dadaalku ku dadaalayo bitakir asaniidi asaniid inuu badsado atasniifu fi xadiii hada maal halkan waxay kaga hadlayan culimmadu tasniifka iyo taaliifka xadiidka la alifayo xadiidka la qorayo yajibu waxaa waajib ah calaa man lam yajid cidda aan helin min nafsihi yajibu waxaa waajiba dheh calaa man yajidu qofka helaya min nafsihi naftiisa almaqdarata karid iyo awood cala tasniif inuu wax alifo filxadiii xadiika inuu alifo qofka awood iyo kanaan u leh waxaa waajib ku ah alishtiaalu ishtiaal baa waajibka ah, inuu ku mashquulo oo iska howlo bidaalika arrinkaasoo ah tasniif lxadii likay yajmaca suu u aruuriyo almutaaria wii kala tagsanaa likay yajmaca suu u aruuriyo almutafariqa wixii kala tagsanaa wayuqariba uu soo dhoweeyo albaciida kii fogaa wayuwadaxa uu caddeeyo almushkila kii ishkaalka lahaa wayubayina uu caddeeyo almujmala kii la duuduubay ayib waa kaloo waajiba anlaa ah. yruja inuusan soo saarin anlaa yruja inuusan ka bixin dheh musanifuhu musanafkiis inuusan ka bixin baa waajiba ah. miyadihi gacantiisa ilaa bacda tahdiibihi yani markaas markuu kale hufo mooyaane markuu kale hufo kadib mooyaane wa takraari nadari wa bacda takraari nadari iyo markuu ku celceliyo eegmada uu eegaya fiihi tasniifkaas walyakun ha ahaado taaliifuhu taaliifkiisu fii maa shay waa inuu ahaadaa shaygaasoo yacumu uu camimayo alixtiyaaju baahi ileyhi asaga loo baahan yahay miday baahidiisu caam ay tahay waa inuu yahy waxa marka uu qorayo wayaur uu badan yahay alintifaacu bihi in lagu intifaaco ayib halkanna waxay culamadu kaga hadlayaan cidda awood u leh yani markaa oo awoodi karaysa inay wax alifto waa in markaa ay yani isku mashquuliyaan arrinkaasoy wax alifaan leanna wuxuu noqonayaa kayd haddii markaasi markuu qorayo ikhlaas ay ka tahay ajar buu ka helaya wuxuuna soo gudagelayaa yani markaasi xadiikii arrimihii uu tilmaamayey ida maata alinsaanu inqaطaca camaluhu ila min alaa waxaa ka mid a ah marka cilmun yuntafacu bih cilmi lagu intifaaco marka kitaabka uu qoray oo markaasi uu ka dhinto intuu nool yahayna ajar buu ka helayaa markuu dhintona ajar baa u soconayo cilmigaas lagu intifaacayo ayuu markaa noqonaya oo kutubta hadda la akhrisanayo culimmadii qore oo dhintay ajar baa u soconaya markaas waa cilmi marka kayd u ah weyaan cilmigaas laga faa'idaysanayo ayaga marka ajar bay ka helayaan ayib haddaba wuxuu tilmaamay waxay tilmaameen culimmadu maxaa wax loo alifaa asbaabu taaliif wax ka mid ah waxaa ka mid ah jamcu mutafariq wax kalaa tagsan in laisku keeno wax baciida in la soo dhoweeyo shay mushkila in la tawdiixiyo shay mujmala in la caddeeyo waxay yidhahdaan aqraadu taaliif ama asbaabu taaliif asbaabta wax loo alifo ilaa toddoba sabab bay sheegaan toddoba sabab ibnu xasmi aldaahiri iyo ibnu khalduun iyo toddoba sabab ayaa wax loo alifaa qaar baa nadmiya waxay idhahdeen alaa faclaman ana ta'aaliifa sabcatun likulli labiibin fi nasixati khaalisin fa sharxu liqlaaqin wa tasxiixu xibrin muqdimin hayri naakisin wa manhuurin wa mufaraqin watartiibu manhuurin wa jamcu mufariqin wa taqsiiru tawiirin wa tatmiimu naaqisin waxaa ka mid ah asbaabta wax loo qoro shay muqlaq ah bimacnaa aan caddayn in la sharxo kow wa tasxiixu mukhtiin mid khata ku dhacay in la saxo wa ibdaacu xibrin yanii ibdaac wax aan kaaga horray inaad adugu keento cusub wa tartiibu manhuurin wax kala daadsana inaad markaa tartiibisoo habayso wa wax kala tagsanaa inaad hal meel isugu keento tartiib mansuuq waxa weeyaan wax qornaa laakiin aan habaysnayn inaad habayso jamc mufaraqna waxa weyan wax kala tagsanaa inaad meel isugu keento wa taqsiiru tawiilin mid dheeraa kitaab dheeraa inaad soo gaabiso wa tatmiimu naaqisi mid wax ka dhimanaayeen inaad dhammaystirto marka waxaa loo yaqaana asbaabu taliif baa la yihahdaa marka culimmadu asbaabtii ayay wax ka mid inoo ishaarayaan kadib waxay tilmaameen culimmadu qof markuu kitaab qoro gacantiisa waa inuusan ka saarin waa inuusan yani markaasi gacansa wanuusan ka bixin ilaa inuu markuu kitaab kale hufo oo aad u akhriyo mooyaane lanna culimadu waxay yidhahdaan qofka kitaab alifa wuxuu ka dhigan yahay qof caqligiis soo saaray miiska soo saaray oo kale bimacnaa qofkan caqligiisa waxaa laga qiyaasi karaa kitaabka uu qoray sawaadix ma kitaabka uu qoray sheekha la yidhahdo saalix yani markaas saalix ala shaykh waa sheekh markaasi yani wasiir awqaaf asauudiya sheikh weyn weeyaan culamada weyn ka ah. wuxuu leey kitaab baan qoray markaasa waxaan u bandhigay sheekhaygii sheekhaygii la jiray maxamuud shaakir baan tusay buu yidhi wuxuu ugu yidhi tusaa eegay waxaana waa ciyaar buu ugu yidhi buu yidhi waa kitaab soo qortay oo soo diyaarisa soo ma marka eh, waxaa laga yaabaa wax adiga kula fiican oo kula sarreeya in markaas marka cid kale ay eegto inay markaa ku qusasho sheekh la abdikariim alkhudayr oo ka mid ah culimada hadda nool wuxuu leeyahay tacliiqaad ayaan waxaan ku qorqoray buu yidhi kitaabka fatxulbaariga xilli hore xilli dambaan eegayba wixii aan qorqoray wixii aan ku qorqoray markaasaan qoslay buu yidhi waxaasaan qorta sawaadix ma wahaakada marka yani qofku mahmaa uu cumrigii sii koro oo cilmi uu ku jiro waxbaa usoo yani u caddaanaya aan horay markaa ugu caddayn marka qofku waa inuusan ku degdegin inuu kitaabkiisii soo saara asagooon kala hufin oon si fiican u eegin oo markaasi culimmaduna waxay yidhahdaan cilmiga markuu ku dhex jiro bacda yani alaaiina caaman waa inuu tasniif bilaabaa markaasuu noqon karaa tasniifkiis mid marka wax laga faa'iido yajibu waxaa waajiba calaa man yajidu qofka helaya min nafsihi naftiisa almaqdarata karaan calaa tasniifi uu karayo inuu wax alifo fi lxadiidi xadiidka waxaa waajibku alistiqaalu inuu ku mashquulo bidalika tasniifkaasi likay yajmaca suu marka u jamciyo almuftariqa wixii kala tagsanaa wayuqaribu uu soo dhoweeye albaciida kii markaasi fogaa wayuwadaxa uu caddeeyo almushkila kii markaa mushkilka ahaayo kii yani ku dhehgelmaya kuwa la midkaa wayubayin marka uu caddeeyo almujmala kii duuduubna waanlaa yaruja waxaa waajibka anlaa yakhruja inuu soo saarin anlaa yakhruja musanifahu alaa yahruja inuusan ka bixin musanifuhu waxa uu sanifay inuusan ka bixin baa waajiba miyadii gacantiisa ilaa bacda tahdiibihi markuu kala hufa kadib mooyaane wa takriiri nadari fiihi ishana uu ku celceliyo bimacnaa aad u akhriyo walyakun ha noqdo ha ahaado taaliifu taaliifkiisu fii maa shay yacummu alixtiyaaju ilayhi baahida loo qabo ay caam tahay wax aad loogu baahanya waa inuu qoraa wayakuru lintifaacu bih ay badan tahay intifac lagu intifaacayo lidalia kutubta qaarkood marka la qoro lasoo saaro markiiba waa la kala boobaya kutubta qaarkoodna marka lasoo saaro ciduma qaadanayso anwaacu tasniifi tasniifka noocyadiisa axaadiista la qoray anwaac bay tahay yani anwaac bay u qaybsamaysaa marka noocyadii ayay markaasi inoo sheegayaan culimmadu ko waxaa ka mid a ah aljawaamic jawaamic baa ka mid ah aljaamicu jaamicu kullu kitaabin kitaab kasta weeye kitaabkaasoo yakuunu jaamican ahaanaya mid kulminaya liaxaadiis alcaqaa'id axaadiistii ka warramaysa caqiidada walaxkaam wa alaxkaam axaadiistii ku saabsanayd axkaamta wariqaaq axaadiistii ku saabsanayd raqaa'iqda raqaa'iqdu waa yani markaasi waxay ku saabsan in markaa qofkii la jeclaysiiyo aakharo adduunyada markaasi yani markaasi la nacbaysiiyo axaadiista noocaasa ayaa waxaa la yihahdaa alraqaa'iq ayb لأxاadiiث الcaqaa'd واlأxkaam والriqaaq وaadaabi اlأkli وaxaadiiث aadaabi اlأkli ee axaadiista ku saabsan aadaabta cunidda washurbi cabitaanka wsafar axaadiista ku saabsan safarka iyo axkaamtiisa wاlqiyaam wاlqucuud istaagga iyo fadhiga axkaamta ay leeyihiin axaadiista ku saabsan wاtafsiiri tafsiirka wasiyar siirada wاtaariikh iyo taariikhda wاlfitan iyo fitanka waxyaalaha akhir zamaanka dhici doona wاlmanaaqib fadaaئisha cid gaara loo sheegayo waalmaalib dhalaacaynta ama ceebaha cid loo sheegayo aalia mil jaamic asaxiix limaam buhaari oo kale weyaan jaamic waxaa la yihahda waa kitaabkaas arrimahaasi kulansanaya sideed arimood waa inuu kulansadaa kitaabka aljaamic la yihahdo sideed arimood waa inuu kulansadaa sideedda arrimood laba bayd bay ku nadmiyeen wuxuu yidhi aljaamicu aladii xawaa tafsiran ariqaaqa walcaqaa'ida wathaamin alaxkaamu khud nilta alhudaa marka arrimaha waa inuu kulansadaa almanaaqib alsiyar alfitan alaadaab altafsiir alriqaaq alcaqaa'id alaxkaam waxaa loo yaqaana aljaamic baa la yihahdaa sida jaamic imam albukhari raximah allahu tacaala oo kale aljaamicu jaamicu kullu kitaabin kitaab kasta weeye kitaabkaas yakuunu ahaanaya jaamica mid kulminaya biaxaadiis alcaqaa'idi ayuu kulminaya axaadiistii ku saabsanee caqiidada walaxkaami wa axaadiis alaxkaam wariqaaq wa axaadiis alriqaaq wa aadaabi alakli axaadiistii ku saabsanayd aadaabta akliga washurbi iyo cabitaanka wasafari wa axaadiis aadaab asafar wa axkaam asafar ayuu marka kulansanaya axaadiistii ku saabsanayd axkaamta iyo aadaabta safarka walqiyaam walqucuud fadhiga iyo istaagga yani axaadiistii ku saabsanayd iyo aadaabta fadhiga iyo istaagga ayay markaasi ayuu kulminayaa wtafsiir wasiyar tafsiirka iyo siirada wataariikh iyo taariikhda walfitan iyo fitanka fitankuna wixii dagaalada dhici doona akhir zamaanka dadkuna islayn doonaan wahaakada wlmanaaqib iyo markaa ammaanaha ammaano cid la ammaanayo oo fadli gaara loo sheegayo wlmaaalib in la dhaleeceeyo cid gaara wadalika mil jaamic asaxiix waa sida jaamic saxiix imam buhari oo kale almasaanid ka labaad nooca labaad waxa wey masaanid baa la yidhahdaa almusnadu kulu kitaabin kitaab kasta weeye kitaabkaas jumica fiihi lagu aruuriyey marwiyaatu kuli saxaabiyin saxaabi kasta wx uu soo wariyey calaa xidatin si gooni ah ayaa loo arooriyey min hayri taqyiidin asagoon lagu qaydayn axaadiistaasi min hayri taqyiidin iyadoon lagu qaydaynin bisixati alxadiidi xadiidkaas inuu saxiix yahay wa xusnihi inuu xasan yahay walaa bimunaasabatin libaabin asagoon loo eegaynin munaasabo baab gaara uu la leeyahay wanaxwi wax la mid ah wadalika ka musnadi alimaam axmed bin xambal oo kale weeye horaan axaadiistiisa si gaara u sheegaya yani kitaab kasta oo saxaabi kasta axaadiistii uu soo wariyay si gaara u sheegaya ayaa musnad la yidhaahdaa ka saddexaad waxa wey almacaajim qismiga saddexaad waxa weya almacaajim almucjamu kullu kitaabin kitaab kasta weeye oo tudkaru fiihi la sheegaya alaxaadiiu axaadiita baa la sheegaya lakin waxaa lagu sheegaya calaa tartiibi shuyuukh shuyuukhda tartiibkooda waalhaalibu fiihi yani sida haalibka waxa weeyaan altartiibu calaa xuruuf alhijaab xuruufta alifbaaga in markaa lagu tartiibiyo kalmacaajim aaa liabaraani waa sida saddexda mucjama uu leeyahay imam abaraani alkabiir iyo alawsat iyo asahiir marka mucjamku wuxuu noqonayaa ninbaa shuyuukh fara badan buu leehay sheekh baa wuxu leehay shuyuukh fara badan sheekh kasta axaadiis buu ka wariyey kan laba boqol buu ka wariyey kaa shan boqol buu ka wariyey kaa kun buu ka wariyey muxuu samaynaya marka yani sheekha magaciisu uu alif ka bilaabanayo wuxuu ku xujinayaa axaadiitii sheekhi magaciisu ba uu ka bilaabanayay maala anas oo maala sheekh u ah cala sabiil miaal wuxuu wax ka wariyey maala abaraani sheekh lida anas maala anaskaas wuxuu ka wariyey boqol xadii markaase wuxuu sheegayaa anas intuu cimaan ka dhigto baa wuxuu sheegaya axaadiistii anas uu ka wariyey waa sheekhiisii sheekhiisa labaad maala waa la bashiir bashiirna wuxuu ka wariyey Eh, kun xadii bashiir buu ku xujinaya wuxuu sheegayaa axaadiiiisii waxaa ku xiga maala sheekh la yidhahdo maala yani xasan axaadiitii ka wariy wahaakada marka calaa tartiib mucjam shuyuukhdiisiba wuxuu u tartiibay calaa tartiib ilmucjam markaasaa sheekh kastaba axaadiist ka wariyay ayuu markaa sheegaya marka waxaa loo yaqaana kitaab almucjam baa la yidhaahdaa mucjamna waxaa loo leeyahay inta badan macaajim waxaa loo isticmaalaa kutubta luqada iyo hariibka laga baaro kelmadaha adag laga baaro maxaa mucjam loogu bixiyey lanna eh, waxaad ku baaraysaa xuruuf ulmucjam alif ba ta tha saasay ku socdaan kelmaduhu kanna waa sidii oo kale xuruuft culimmadii uu ka warinayey ayuu markaa calaa silsilatiyan wuxuu ka dhigay xuruuf ilmucjam buu ka dhigay almucjam mucjam kullu kitaabin kitaab kasta weeye oo tudkaru fiihi la sheegaya alaxaadiiu axaadiista baa la sheegaya see loogu sheegaya calaa tartiibi shuyuukh shuyuukhda marka hore la tartiibinaya kii alif ka bilaabanayey kii ba kii ta kii ta sidaa marka loo tartiibiyo ayaa markasta eh, wuxuu ka bilaabayaa sheekha ugu horrey intuu ka wariyey buu sheegaya kii ku xigay intuu ka wariyey wahaakada wlhaalibu fiihi sida badanna waxa weeyaan atartiibu in loo kala hormariyo calaa xuruuf ilhijaab culimada laftooda waxaa loo kala hormarinaya sida xuruufta u kala horayso oo maalan axaadiistan uu ka wariyay maalan sheekha yaasiin la yidhahdo cala sabiil miaal iyo sheekha la yidhahdo maalan eh, shaakir keebaa markaa horaynaya shaakir baa horaynaya lianna shiin iyo yaa shiin baa horeeya wahaakada wlhaalibu fiihi sida haalibka waxa wey atartiibu in loo kala hormayo calaa xuruuf alhijaa'i xuruufta alifbacda kalmacaajim saddexda mucjam oo kale weeyaan liabaraani yani marka uu leeyahay abaraani sulaymaan ibnu ayuub ayaa magaciisa la yihahdaa ayib alcilal nooca afraad waxa wey alcilal wa hiya alkutub eh, aljaamica ee abaraani nin bay munaadaroodeen layihahdo jacaabi ayay munaadaroodeen marka doodii way ismari waayeen waa laba ninoo labadaba xufaada wey markii lasmari waaye xadiika laisku mari waayey ayaa wuxuu yidhi jucaabi waxaan hayaa bu xadii aadan haynin ayaan hayaa bu yidhi kaase wuxu xadika ii sheeg muxuu yidhi xadiidku sanadkii buu tiriyey oo wuxuu yidhi hebel baa ii sheegay hebelna hebel baa u sheegay xadiidka adigu ma haysid buu yidhi markaase wuxuu yidhi ninka aad ka warisay magaciisi buu sheegay kii ku xigayna magaciisibuu sheegay sulaymaan ibnu ayuub buu wuxuu yidhi ninkaad ka warrayso ninku ka warni waaba anigaba fakhudha minii caaliyan bi aniga iga qaado isagoo sarreeya sawaadix maha fasakat waa aamusay khalaas halkaasuu kaga raayay waxaa la joogay nin madax ah ayaa la joogay markaasa wuxuu yidhi waxaan tamaniyey inta layga qaado xilka dowladda innanka yani aan noqdo sidaas sulaymaan ibnu ayuub u farxoo kale aan u farxo baan jeclaan lahaa marka nin xifdi badan buu ahaa wuxuu sheekhu raximah llahu nooca afraad waxa weye alcilal waa cilal weeye wa iyaduna alkutub aljaamica waa kutubta kulminaysa lilaxaadiii almacluula axaadiista cilada ay ku sugan tahay ayay markaas ayay jamcinaysaa wa iyaduna alkutub weeye aljaamica kulminaysa lilaxaadiii almacluula axaadiista cilada ay ku sugan tahay maca bayaan cilaliha iyadoo markaa la caddaynaya ciladeedii wa sanafa fii hada nowc noocan culimada wax ka alifa waxaa ka mid ah alimaam axmed wadaar alquطni ibn abi xaatim waxaana ugu ballaaran kitaabka markaasi addaraqutni ayaa marka ugu waasacsan ugu ballaaran alhamis waxa weye alajza nooca shanaad waxa wey ka mid ah anwaacda taliifka xadika waxa wey alajza aljuz'u jusku maa mid weeye yujmacu fiihi lagu kulminayo axaadiida rajulin waaxidin hal qof axaadiisda lagu kulminayaa sawaaun kaana min asaxaaba qofkaasi ha ahaado saxaabi aw man bacdahum ama ha ahaado cid yani ka dambaysa saxaabada aw an yadkura fiihi alaxaadiiث almutacaliqa ama ha ahaado mid sheegaya axaadiistii ku saabsanayd bimawduucin waaxid ka juزi rafci اlyadayni fi الصalaaة waa sida juska ku saabsan yani markaa rafcu اlyadayni in gacmaha sare loo qaado fi salaati salaada wa juz alqira'a khalfa alimaam waa juska ku saabsan ama kitaabka ku saabsan alqira'a khalfa alimaam yani axaadiista ku soo aroortay ayuu jamcinaya kilaahuma lilimaam albukhaari baa iskale labada kitaabba yani alaja waa nooc ka mid ah anwaacda taliifka xadiika weeyaan marka ju wuxuu noqonaya waa alaja waa jamac mufradkuna waa alju weeyaan ju marka wuxuu noqonayaa in lagu kulmiyo waa kitaab kulminaya axaadii yani marka mawduuc mucayana ka hadlaya mawduuc mucayana sida sheekhu tusaalaha uu noo tusaaleeyey rafculyadayn axaadiistii ku saabsanayd ayuu imaam albukhaari raximah llahu tacala hal kitaab alqira'a khalfa alimaam in la akhriyo qirada imaamka gadaashiisa axaadiistii ku saabsanayd buu hal kitaab yani markaas ku aruuriyey kitaabka noocaasa marka waxaa la odhanayaa juz baa la odhanayaa xadmigiisuna waxay dhahan culimmadu waa toban warqadood taqriiban meelahaas ayuu noqonaya toban warqadood oo kale ilaa labaatan beej taqriiban ayuu noqonayaa marka aljuz magacaas ayay markaa culimmadu u yaqaanaan aljuz hadday yidhaahdaan macnaheedu waxaa weeyaan waa kitaab kooban kitaabkaas oo yani markaasi axaadii hal qof uu leeyahay ama hal saxaabi uu leeyahay ama hal taabici uu leeyahay ama eh, taabicu taabici uu leeyahay ayaa lagu aruurinaya axaadiistaasoo marka hal mawduuc ku saabsan ju baa loo yaqaanaa aljuu maa xadii maa kitaab weeye yujmacu fiihi lagu kulminayo axaadii rajulin waaxid hal nin axaadiistiisa lagu kulminaya sawaan kaana waxaa siman ay sawaan mustawin waxaa siman kaana ahaaya rajulkaasi min asaxaaba ahaaya oo maala haddii axaadiiu anas bnu maalik hal meel lagu aruuriyo kitaabkaas maxaa laohanaya ju baa laohanaya ayib aw man bacdahum ama cid markaasi saxaabada ka hoosayso taabiciintii oo kale ayib axaadiis uu soo wariyey maala saciid bn musayib baa waxaa lagu aruurinaya fii mawdicin waaxid marka waa lohanaya hada ju jumica fiihi axaadii saciid bn musayib aw an yudkara waa in la sheegaa fiihi alaxaadii almutacaliqa axaadiid ku saabsan bimawduucin waaxidin hal mawduuc marka waxay ku kala duwan yihiin hal saxaabi haddii la aruuriyo axaadiistiisa way iskhilaafi karaan oo mar yani qayb ka mid a axaadiistaasi waxay ku saabsanaan karaan fi الsalaa wa fi الطahaara wa fi الzaka wa fi اlxaj laakiin marka la yidhaahdo mawduuc waaxid uu ku saabsan yahay markaas waa ka duwan yahay aw an yudkara waa in la sheegaa fiihi ay fi ljuz alaxaadii almutacaliqa axaadiistii ku saabsanayd bimawduucin waaxidin wadalika juz rafci اlyadayn waa juska laga qoray yani gacmaha in sare loo qaado fi salaa wajuz alqiraa'a khalfa alimaam waa juska ama kitaabka ku saabsan yani axaadiita ku soo aroortay imaamka gadaashiisa in markaasi qur-aan la ahriyo kilaahumaa limaam albukhaari baa iskale nooca lixaad waxa wey alaraaf qaala fi tadriib tadriibka wuxuu ku yidhi imaam siyuuti tadriib raawiga sharxu taqriib nawowi atasniifu tasniifku cala alaraafi araaf wax lagu sanifo kuwa an yudkara waa in darafkii addaallu tusinaya calaa baqiyatihi ay baqiyat alxadiid tusinaya wa tujmac asaaniiduhu waa in la jamciya asaaniiddiisa yani markaasi xadiidkaasi darafka laga sheegay imaa mustawcaban xaalu yahay mid markaasi la istaycaabayo oo xadiidka duruqda ku soo arooroo dhan baa la sheegaya aw muqayadan ama lagu qaydayo bikutubin makhsuusa kutub gaar ah wadalika tuxfat alashraaf oo kale weeyaan bimacrifati alatraaf tuxfat alashraaf bimacrifat alatraaf wa ulaha lilxaafid abilxajaaj almizi waa shaykh imaamu ibnu kaiir saaxib tafsiir weeyaan ayib araaf wuxuu noqonayaa xadiidka baa araf laga sheegaya maala inama alacmaalu biاniyaat waa araf ka mid xadiidka markaasa waxaa la sheegayaa xadiidkaasi inta sanadu ku yimid baa la sheegaya sanadkaasuu ku yimid kaasuu ku yimid kaasuu ku yimid kaasuu ku yimid wahaakada marka alaraaf baa loo yaqaanaa xadiidkii maala bunaya alislaamu intaasaa la sheegaya ama man axdaa fii amrina haada kase waxaa la tirinaya xadiikaasi inta sanadu ku soo arooray marka cala in loo sardiyo asaaniiddii oo dhan way dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta in la yidhaahdo kutubta uu ku soo arooray qayb ka mid ah asaaniiddoodii baan sheegaynaa maalan tuxfatu ashraaf oo kale xadiidka markuu arafka sheego wuxuu soo aroorinayaa asxaabu kutub sita labada saxiixayn iyo sunanka asaaniidda uu ku leeyahay xadiikani ay markaasi ayuu soo arorinaysaa xaafid almizi iyo kuwa markaa lawaaxiqda u ah sida markaasi maraasiisha ibn abi daawuud oo kale muqadimad saxiix muslim oo kale camal yowm leyla oo marka uu leeyahay imaam nasaai wahaakada qaala fi tadriibi tadriib raawigu wuxuu ku yidhi imaamu suyuuطi atasniifu cala atraafi in wax lagu alifo atraafta huwa waxaa weeye an yudkara in la sheego araf alxadiid baa la sheegaya arafkii addaalo tusinayey calaa baqiyatihi ay baqiyat alxadii watujmacu waa la jamcinayaa asaaniiduhu asaaniidda xadiidkaasi imaa mustawcaban in markaasi la koobayo oo istaccaab lagu samaynayo sanad kastoo xadiidka uu leeyahay ayaa meesha laisugu keenaya aw muqayadan ama inuu noqdo mid markaa lagu qayday bikutubin makhsuusa oo waxaa la odhanayaa kutubtaas uu ku soo arooray kitaab hebel iyo kitaab hebel asaaniidda ugu soo arooray ayaa markaasi lasoo aruurinaya ka tuxfat alashraaf bimacrifat aladraaf lilxaafid abilxajaaj almizyi nooca toddobaad waxa weye almustadrakaat almustadraku kullu kitaabin kitaab kasta weeye oo istadraka fiihi ama istudrika fiihi lagaga daba tegey maa faata wax ka tegey saaxiba kitaabin aakhar kitaab kale ciddii iska lahayd maagaasoo calaa sharihi shardigiisa ahaaday wadalika mustadrak abi cabdillaahi alxaakim oo kale weeye mustadakaat waxaa la yidhaahdaa waa kitaab markaasi waxaa loo qoray sheekh ka horreeyey kitaab uu qoray waxyaalihii ka tegay baa laga dabageynayaa waa sida kitaabkan oo kale xaakim oo wuxuu ka dabategayaa uu ka dabageynaya axaadiid bukhaari iyo muslim markay qoreen labadoo saxiix ayaa wuxuu leeyay waxaa jirta axaadiid fara badan oo ay ka tageen baa jirta marka axaadiid baan ka dabageynayaa buu leey laakiin wax badan baa markaa ka aldamay laakiin wax badan baa ka aldamay culimadu waxay leeyihiin yani waxa u nabadgalay iyo waxa markaasi aan u nabadgelin yani intaan u nabadgelin markaasi ayaa fara badan eh, culimmada qaarkood waxay u sheegeen markaasi eh, waxay u sheegeen cududaar waxay yihahdeen marka hore sheekhu waa jimciyey kitaabka marka wuxuu doonayey inuu kala hufro isagoon kala hufin baa marka geeridu u timid kaasuu dhintay soo waadix marka waxaa loo yaqaanaa kaasoo kale mustadrak baa la yihahdaa mustadrak cala saxiixayn buu u bixiyey mustadrak cala saxiixayn iska dhaaf inuu saxiix yahay axyaana wuxuu sheegayaa axaadiis mawduucuu sheegayaaba xadiis mawduuca ayuu sheegaya wاlkadib اlmukhtalaq masnuucu cala الnabi fadalika اlmawduucu xadiis mawduuca wuxuu leeyahay bukhaariya muslim inay soo saaraan bay ahayd sawaadix ma marka culama waxay dhahan tasaahul baa ku sugan tasaahul baa ku sugan almustadraku kulu kitaabin weye istudrika fiihi ama istudrika eh, fiihi looga daba tegey maa faata wax ka tegay saaxiba kitaabin aakhara kitaab kale cid iska leh Eh, magaasoo calaa shardihi ahaaday sheekhaa shardigiisa wadalika musnad abi cabdilahi alxaakim oo kale weeye nooca toddobaasideedaad waxaa weeye almustakhrajaat almustakhraju kullu kitaabin kitaab kasta weeyaanoo eh, yukharaju fiihi lagu soo saarayo axaadiiu kitaabin aakhar waxaa lagu soo saarayaa kitaabkan axaadiitiis biasaaniida saxiixatin asaaniid saxiixa lagu soo saarayaa asaaniiddaasoo min hayri ariiq saaxib alkitaab aan kitaabka ninkii lahaa dariiqiisa ayrkeed yani hayrkiisa wayajtamicu macahu wuxuu kula kulmayaa saaxib almustakhraj fii shaykhihi ay fii shaykhi saaxib alkitaab kitaabka uu mustakhraj ku samaynayo ninka iskale shaykhiisu kula kulmayaa aw fii man fawqahu ama cid ka sarrayso min rijaali yani markaas ruwaadda ah ka mustakhraj abi nucaym alasfihaani cala saxiixayn uu ku sameeyey yani mustakhraj waxaa la yidhaahdaa waa kitaab sheekh baa maalan kitaab qoraya waa bukhaari oo kale nin ka dambeeyey baa wuxuu ku samaynaya mustakhraj marka mustakhraj muxuu noqonayaa axaadiistii buu sheegaya axaadiistii bukhaari uu sheegay ayuu sheegaya laakiin sanadku garab maraya sanadki midaan ahaynba intuu la yimaado baa wuxuu kula kulmayaa bukhaari sheekhiisuu kula kulmayaa ayib maalan bukhaari wuxuu ka wariyaa qutayba qutaybuu ka wariyaa marka abu nucaym sanadkii bukhaari ma maraya sanad kalu maraya sanad kale ayuu marayaa sanadkaa kale markuu maro bukhaari wuxuu kula kulmayaa sheekhiisii oo ah yani qutaybuu kula kulmaya marka waxaa loo yaqaanaa almustakhraj baa la yidhaahdaa almustakhraj ayaa la yidhahdaa waxaa kaloo suurtagala inuu kula kulmo shaykhu shaykhi sida maalan alqacnabi oo kale inuu kula kulmo cabdullahi bn samat alqacnabi inuu kula kulmo oo shaykhu shaykhihi ah ayaa suurtagal ah marka kaasna waxaa loo yaqaana almustakhraj baa la yidhahdaa almustakhraju mustakhraj kullu kitaabin weeye kitaab kasta oo yukharaju fiihi lagu soo saarayo axaadiiu kitaabin aakhar kitaab kale axaadiitiis biasaaniidda baa lagu soo saarayaa saxiixatin sax ah, ah laakiin min hayri ariiqi saaxib alkitaab kitaabka ninka iskale ariiqiisi iyo sanadkiisii sanad ahayn bu asagu maraya laazim sanadku inu ku khilaafaa ayb wayajtamicu maahu wuxuu kula kulmaya maahu ay maa man maca saaxib alkitab wuxuu kula kulmayaa fii shaykhihi shaykhiisa oo bukhaari oo kale muxuu kula kulmayaa qutayba aw fii man fawqahu cid ka sarraysa oo min arijaal ruwaada ah wuxuu kula kulmaya shaykhu shaykhi ah maalan qacnabi ah ama cid ka sarraysa sida maalik oo kale ayuu kula kulmaya ka mustakhraj abi nucaym alasfihaani calaa saxiixayn lagu sameeyey haada alamru hada arrinku waa saase wlmustakhrijuuna kuwa yani mustakhrajaadka iska leh lam yaltazimuu iskumaysan laazimin haaliban fi lhaalibi sida haalibkaa fii matni alxadiii xadiidka matnigiisa iskumaysan laazimin lafda alkitaabi kitaabka lafdigiisa inay maraan kitaabkii almukharaja calayhi yani markaasi mustakhrajka ay ku samaynayeen bal rawowhu way warinayaan bialfaadin alfaad bay ku warinayaan alfaaddaasoo waqacad lahum ayaga u sugnaatay xaggay oga sugnaatay min shuyuukhim shuyuukhdoodii maca mukhaalafati lialfaadi alkitaabi iyadoo lala qabo inay maca almukhaalafati lala qabo khilaaf maciisa ay khilaafayso alfaaddaasi aaaitaabaadiisa kitaabka almuharaja alayhi yani markaas mustahraj lagu samaynayey lidaasaa darteed laa yajuus ma bannaana an tuczaa in la nisbeeyo alfaad in la nisbeeyo ayb lidaa laa yajuus ma bannaana an tuczaa alfaadun alfaad in la nisbeeyo alfaad alxadiii almawjuuda alfaadda xadiidka almawjuudi fi lmustakhraji yani markaas joogta mustakhrajka in loo nisbay ma bannaana ila kitaabi lmustakhraj calayhi kitaabka mustakhrajka lagu sameeyey ilaa an yacrifa in markaasi e, ama ilaa an yucrafa in la ogaado mooyaane itifaaquhumaa fi lafdi lafdiga inay iska waafaqeen halkan waxay u jeedaan culimmadu nimanka mustakhraj ku sameeyey kitaab kale iskumaysan laazimin haaliban lafdigii uu bukhaari maray ama muslim maray inay sheegaan iskumaysan laazimin ayib bal waxaa suurtagalah alfaad kale oo marka ayagu ay ka maqleen culimmadoodii inay sheegaan oo uu yidhahdo anigu sheekhayga lafdigaasa ka maqlay lafdiga uu ka maqlay wuxuu khilaafsan yahay lafdigii bukhaari uu ku sheegay kitaabkan mustakhraj ku samaynayo lafdiguu isticmaalay iyo maxaa iskhilaafsan ninkan mustakhrajka samaynaya sheekhiisi wuxuu ka maqlay baa iskhilaafsan haddaba marka keebuu maraya marka wuxuu marayaa kii sheekhiisuu ka maqlay ayuu marayaa ayib mar sidaa hadday tahay oo ay isku khilaafayaan alfaadii oo laazim aysan ahayn saaxib almustakhraj inuu waafaqo yanii kitaabka uu ku samaynaya mustakhrajka alfaadii uu isticmaalay sheekh wuxuu leeyahay ma bannaana in lafdi loo nisbeeyo mustakhrajka ku sugan in loo nisbeeyo ma bannaana kitaabkii mustakhrajka lagu samaynayay oo maalan hadduu asagu kusoo soo wariye lafdi inama alacmaalu biniyaat hadduu si kale ku soo asagu oo lafdi kale u isticmaalay abi nucaym ma bannaana in la yidhaahdo rawahu lbukhaariyu ma bannaana maxaa loo odhan waaye lanna alfaaddi baa iskhilaafsan sooma alfaaddi baa iskhilaafsan goormaa la odhan karaa rawahu lbukhaari waxaa la odhan karaa haddii la ogaado lafdigii bukhaari uu isticmaalay iyo lafdiga abi nucaym uu isticmaalay inay siman yihiin oo isku mid yihiin laakiin haddii abi nucaymna sheekhiis uu wax ka maqlay oo lafdi uu isticmaalay bukhaarina lafdi uu isticmaalay labada lafdi yani iskhilaafaan xaalka noocaasa yani markaasi lafdigii adoo soo saaraya adoo sheegaya lafdiga abu nucaym uu ku sheegay mustakhrajka ma ohan kartid waxaad ohanaysaa yani markaa dakarahu abu nucaym fi lmustakhraj baad odhanaysaa laakiin hadday iswaafaqsan yihin ood og tahay arrinkaasi yajuuzu laka asagoo ku sugan mustakhrajka waxad ohanaysaa rawahu lbukhaari ayb haada wlmustakhrijuuna nimanka mustakhrajka samaynaya lam yaltazimuu iskumaysan laazimin haaliban fi lhaalibi fii matni alxadiii xadiidka matnigiisa iskumaysan laaziminin lafd muwaafaqata lafd alkitaab inay waafaqaan kitaabka lafdigiisa kitaabkii almukharaja calayhi kitaabka yani markaasi yani istikhraaj lagu samaynayey ayib ama almukharaja caleyhi lagu soo saaray xadiidka bal rawaahu way wariyeen asxaab almustakhrajaat hada alamru hada arrinku waa saas walmustakhrijuuna nimanka mustakhrajka samaynaya lam yaltazimu iskumaysa laazimin haaliban fi lhaalibi sida haalibka fii matni alxadiii xadiidka matnigiisa lafdalkitaabi kitaabka lafdigiisa inay waafaqaan kitaabkii almukharaji yani lagu soo saaray yani caleyhi korkiisa xadiiska yani marka hore lagu sheegay bal rawaahu way wariyeen asxaabu almustakhrajaat bialfaadin bay ku wariyeen alfaaddaasoo waqacad lahum ayaga u dhacday min shuyuukhihim shuyuukhdooda xaggooda ooga dhacday bimacnaa ay ka maqleen oo oga sugnaatay maca almukhaalafati lala qabo alfaaddaas inay khilaafsan tahay lialfaadi alkitaabi kitaabka alfaaddiisa kitaabkii almukharaja calayhi yani markaasi takhriijka lagu sameeyey lidaa saa darteed laa yajuuz ma bannaana an tuczaa in la nisbeeyo alfaad lxadiii almawjuudi xadiidka yani markaasi jooga alfaadiisa fi lmustakhraji mustakhrajka yani markaasi xadiidka ku sugan mustakhrajka in la nisbeeyo ma bannaana ila alkitaabi almustakhraji calayhi kitaabka mustakhraj lagu samaynayo bukhaari oo kale ama muslim oo kale in loo nisbeeyo ma bannaana xadiidka abunacaym uu ku sheegay mustakhrajkiisa ma odhan kartid rawaahu yani marka albukhaariy ma odhan kartid ayib ilaa an yucrafa in la ogaado mooyaane itifaaquhumaa inay iska waafaqsan yihiin labada lafdi itifaaquhumaa labada kitab inay iska waafaqsan yihiin fi lafdi xagga lafdiga oo mustakhrajka calaa saxiixayn abu nucaym uu leeyahay iyo markaasi saxiixbukhaari inay waafaqsan yihin in la ogaado mooyaane in markaa loo nisbayo cala ilaaq ma bannaana halkaa inoo joogo wallahu aclam